waliiman assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu alxamdu lilahi aladii hadana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadana allah ilahay subxaanau watacaala bay mahadoo dhan u sugnaatay allaha islaamka qiimaha badan nagu hanuuniyey bifadlihi wa karamihi wa manih awood aan inagu leenahay islaamka kumayna qaadanin towfiiq min allahi subxaanau wa xaggiisa ka timid buu ilahay islaamka nagu siiy nabigeena caleyh salaatu wasalaam xadiid xukunkiisu marfuucu yahay laakiin lafdigiisu uu mawquuf yahay cabdullahi bn mascuud wuxuu leeyahay in allaha qasama baynakum akhlaaqakum kama qasama baynakum arsaaqakum wain allaha la yucطi addunya cala man yuxibuhu waman laa yuxibuhu walaakin laa yucطi aliimaana ila man axaba ilaahay akhlaaqda wuu idiin qaybiyey sida risqigaba idinku qaybiyey ilaahay adduunyada qof uu jecel yahay iyo qof uu jeclayn labada wuu siiya mid cadho ilaahay ku dhacday oo mulxida oo diin ilaahayba rumaysnayn gacantuu ka gelin milyandheerbu gacantuu ka gelin waa ku mashquulin mid ilaahay uu jecel yahay oo mumin oo daacada ilaahay u go-ayna waxbuu ka siin laakiin iimaanka ma siiya ilaa qofku jecel yahay mooyaane inay adduunyada qiimo lahayn saasaad ku garanaysaa mulxid ilaahay ku kufriyey oo qoraxda caabudaha ama waxbaba aaminsanayn adduunyaa lagu sii daynaya mumin ilaahay rumeeye faqiir baa laga dhigaya marka mid gaala iyo mid muslima ah, labaduba ilaahay adduunyada waxbuu ka siin laakiin iimaanka ma siiyo ilaa qof uu jecel yahay mooyaane ahlul iimaan qof kasta lagama dhigo waa qof maxabadii ilaahay u waajibtay iyo raxmadiisa saa darteed taariikhda markaa diba ugu noqotay nabiga dadkii laga soo dhex saaray adeeradii nabiga la dhashay kii difaacahaya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo u diiday quraysh inuu gacanta u geliyo lama waafajina inuu rumeeyo balu fiirsa lama waafajinin kii adeerkii ahaayee markii nabiga uu dhashay faraxuu ku farxay gabadhii usoo bishaaraysay xor baa tahay addoontahay waxa aan jeclahay baad igu bishaaraysay saa darteed u xoreeyey lama waafajinin inuu rumeeyo isagoo nool baa aayado kusoo degeen quraan suuraddan kusoo degtay oo naar lagu bishaaraynahay tabad yadaa abi lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamraatu xamaalat alxatab bali waa isagoo nool bay kusoo degtay lagama raja qabo inuu soo islaamo waa nabi maxamed adeerkii weeyaan waa ninkii markuu nabigu dhashay ubish gabadhii u sheegtay adoonteed xoreeyey dana maca dalika ilaahay ma waafajinin inuu iimaanka la siiyo abu aalib lama waafajinin laakiin cabaas bin cabdilmualib iyo xamza waa walaalay ahaayeen nabiga adeeradii ba ahaayeen ilahay baa waafajiyey qismada ilahay bal u fiirso in allaha la yucdi adunya calaa man yuxibuhu waman laa yuxibuhu walaakin laa yucdi aliimaana ilaa man axaba iimaanka ma siiyo qofku asaga uusa jecelayn ilahay ma siiyo idan ahluliimaan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala naga dhigay maca kahrati macaasina macaasideena maca kasto ay fara badan tahay haddana ahlu tawxiid haddaan nahay khayr badan baan rajaynaynaa haquusanina khayr badan baan rajaynaynaa qismada ilaahay oo aad u qiimo badan ba ilaahay wuxuu nagu riday noo na waafajiyey inaan muslimiin noqono idan adduunyada dhaldhalhalkeeda waxaa ma tarayso qaaruun addunya maxay u tartay fircoon maxay u tartay waxba adduunya marka qiimo ma leh intaa haddaan ka gudba ikhwatii fillaahi kelimadeenna waxay ku kooban tahay ama ay ku saabsan tahay isticdaadu salaf lishahri ramadaan wa kayfa kaanuu yastafiiduun fi ramadaan salafkeenna hore saalixiinta ahaa ramadaanka markuu soo socda qaabkay u diyaargaroobi jireen ramadaanka hadduuse soo gaadho see oga faa'iidaysan jireen xaqiiqatan mawduucaas casarkii markaan tukaday baan fadhiistay waxba waan ka qori waayey xaggeed qaban dhinaceed ka mari yaad markaad aragti salafkii qaabkay ahaayeen waxaad qortiba garan maysa waxaan isu barbar dhigay qaabka markaad kutubtii aan fiiriyey waxa salafka laga soo naqlinaya iyo qaabkoodii iyo dadka annagu aan nahay oo kow aan ka ahay haddii wax isu dhowtoona maa marka wax dad loo sheegi karaba dad dotcom wadaah oo shan daqiiqa ka badan aan fadhihi karin markaad tiraahday soddon ramadaanka ahaaba hebel suu masaajidka xarooday ma soo bixinba kaa wuu waalan yahay u leeyihinba masaajidka intaas ka dhex fadhiya bil dhan qaar shacbaan iska sii diyaar garoobhaya dadka noocaasa ah markaad rabtid dad shan daqiiqa ka badan aan fadhihi karin inaad u warad maxaad ku hod maxaad samayn xaqiiqatan waxba waan qori waaye waxba waan qori waaye mawduucaas maaratay inuu qofku daalacdo buu ku fiican yahay oo naftiisa uu ka bilaabo marka mawduuca wax yaroo kooban baan ka dhigay in badan baa laga hadlaa ramadaanka laakiin waxaan isku dayay inaan qaababka bal wax ka bedelo axaadiid fara badan iyo waxyaabo fara badan baa la tiriyaa laakiin anu xaggaa mari maayo awalan waxaanu ka bilaabay bal ramadaanku muminiinta waxyaabaha ay ka faa'iidaysanayaan madriso inuu yahay ramadaanku biqadli nadar cibaadada kasakow waa cilaaj weeyaan oo wax badan dawaynhaya wey taa waa qodob weeyaanoo tamhiid iyo madkhal baan ka dhigaynaa midda labaad shareecadana islaamka qaabkay u suuraysa ramadaanka inuu wax sahlan us ahayn midda saddexaad ee ku xigta habdhaqankii salafka oon ka bilaabayo ramadaanba intaan la gaadhin qaabkay ahaan jireen hataa dowladooda kuwa madaxda ah kuwa maalqabeenka ah kuwa caabidiinta ah qaabkay ahaan jireen hataa addoommahooda kuwa addoommahee laleeyahay say ay ahaan jireen dheeradooda dhaqaalaha leh qaabkay dhaqaalahooda oga faa'iidayn jireen madaxdooda naftirkooda bishaa ramadaan ummadda inay u naxariisan jireen ah, xukunkooda iyo dadka la xidhay iyo qaabkay ula dhaqmi jireen waxyaabahaas baan marka xabad xabad isku dayay insha allahu tabarak wataala inaan ka soo qaato tiiba hal miihaal ama laba miihaal leanno lama gaari karo waa baxar weeyaan walaa saaxila waa bad aan lahayn meel looga baxa aan lahayn wey kadibna waxaan leeyahay waxaan kusoo qatay waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka muslimka laga rabo bisha ramadaan inuu isu diyaar gareeyo awalan ikhwatii fillaahi bisha ramadaan ama soonka bil ramadaan ma soonka waxaa la yihahda sidiisuba ama mid farada oo ramadaana soon ama mid sunno ah soon soonku sidiisuba waa madariso wey ama iskuol waxaa doonta ku magacaw waa meel goob waxaa weeyaan lana madarisada iyo iskuulka waa dadka lagu carbiyo oo waxyaabaha akhlaaqiyaad madarisadu qofka waxay ka hufaysaa wixii xun oo dhan oo habdhaqanka xun bay ka dhaqi waxyaabaha fiicanee dhaqanka fiicanna waa tarbiya wey idan soonku waa tarbiya akhlaaqiya wey tarbiya khuluqiya wey ama sunna ha aado ama farad ha bixaddi daatii wuxuu yahay tarbiya weeye khuluqiya kow waxaa ka mida yatadarab fiiha almu'minuun waxay ku tababaranhayaan dadka muslimiinta soonka ay ku tababartaan maxay kaga tababaranhayaan waxyaabo fara badan bay soonka ka baranayaan ko waxaa ka mida mujaahadat nafs la dagaalanka nafta leanna nafta waxay iska baratay inay shahwaadkeeda iyo cuntada iyo raaxadeeda ay ku jirto oyna adaygii waxyaaba ayna gelin laakiin markii la yidhaahdo soon ama soddon ramadaana ha ahaado ama khamiis iyo itniin soon aduu maalin waaga si u beriyay ilaa gabalku u dhaa waxba ha dhadhamin in la yidhaahdo la dagaalan wey nafta in wax alla baro waa mujaahadatu nafs wey waa madrase laga baranayo la dagaalanka nafta waxaa kaloo laga baranayaa wamuqaawamatu ah, ah, maaratay alhawaa hawada la dagaalankeeda yani qofka hawadiisa iyo kolba nafta dhinacay u jiidanaysa inuu xakameeyo la dagaalamo oo uu ka jaro oo yidhaahdo khamiistii baan soomahayaa isniin baan soomay maarata gobolku maagu markuu beryelaa gobolkudhacintaas cuntadii cabitaankii laqwigii munkarkii wixii oo dhan uu nafta ka qabto shahwada iyo waxay naftu jecelayd hawada uu ka celiyo la dagaalan weeyaan iyo muqaawama iyo ka hortag weeyaan oo soonka lagu baranayo waxaa kale nasaqaatu shaydaan shaydaanka waxyaabuhu kusoo tuurayo nafta war ma xajin karti war ma soomi karti war daciif baa tahay war qiil raadso war kanta uu leeyahay yuu ku afxidhayaa oo leeyahay intuu ka qaalib noqdo shaydaankii waswas ku tuuraayey ayuu isu diyaarinayaa bishii ramadaan soonkeeda ama soonkii tadawaxa intuu ka qaalib noqo shaydaanka buu soomi idan waa maarka waa madariso shaydaanka lagaga qaalib noqdo wey qodob kale ay ku baranhayaan afraad waxaa ka mid a insaanku wuxuu ku baranhayaa soonka waxaa la yihahdo tarbiyatu sabr asabr dulqaadasho oonkii baa ku qabanhaya waad oomaysaa waad adkaysanaysaa gaaja ku qaban waad adkaysanaysaa na hawe iyo shaydaani waxbaa ku dhihi hadal oo qiibo ama xan samee waad ilaalin waad iska qabanaysaa macaasidii baad ka sabraysaa daacadii baad ku sabraysaa xukunkii ilaahay baad ku sabraysaa sabirka ayuu ku barhaya soonka laba iyo toban saac meelaha saacaduhu yar yihiin ama muctadilkiin waa laba iyo toban saac meelahan kale wisraanka iyo reer galbeedka sagaal iyo toban saac iyo bar labaatan saac kow iyo labaatan saac baa lasoo manaan idan waa dulqaad aad u adag wey kow iyo labaatan saac ama labaatan saac afar iyo labaad maalinkii habeenku markii laisku daro meeqa wey waa afar iyo labaatan saac wey labaatan sac markaasoo meeled maxaaba kuusoo hahay afar saac baaba kuusoo hahay goormaad afuri goormaad taraawiix tukan goormaad cisho tukan soonka aniga ugu kusoo soomay ingiriiska sagaal iyo toban saac iyo bar baan soomanay sagaal iyo toban saac iyo bar afar iyo labaatan saac ka go maxaa kuusoo hadhaya afar iyo bar saac baa kuusoo hadhay goormaad afuri maqhribkii goormaad tukan cisho goormaad tukan taraawiix goormaad tukan qiyaamuleyl goormaad maad kici maba lahaba maqhribka saad u fadhiisati afurka intaad masaajidka ku afurtiba haddaad u dadaasho gurigaada masaajidka udhawdaha intaad guriga tagto soo firta soo ordi cishaha saad u timaada masaajidka fajirkaad ku tukan cishihii baad tukan maqhribkaad tukan maqhribki baad tukan waa soo afuri waa soo cishihii baad ku tukan masaajidka haddana taraawiixi baa lagu xujisin qiyaam maba jiraba taraawiix markaad kasii baxaysa fajirkii baaba joogaba salaadii fajir baad ku xujisay toban daqiiqa shan iyo toban daqiiqa laga yaaba inay taraawiixdii udhexayso fajirka oo la yidhahdo ka gaadhsiiya intaa hala socdo xaafada intaad tagtay maba kasoo suxuran karta waa inuu rootigaadii waxaad boorsadaada kugu jiro ama masaajidka qayb ka mid a ah maqaaxi laga dhigi halkaasa markaa ninba wuxuu rabo markaa ka qabsa ma leh meelaad u kici male afar saaci bar xaggeed gaari xaggeed gaari meelaad gaari maleh idan sagaal iyo toban saac iyo bar waxaan xusuusnaa maalin jumco imaamku markuu khadiibku mimbarka fuulay baan saacadda saa usoo fiiri toban saac baan soo soomanayn toban saac markaan soo xidhnay buu khadiibku khudbadii fuulay oo khudbada la khudbaynaya sagaal saacii barra way noo sii laabanta shaqaad u kici sideed saac baad soo shaqayn hal saacna waa sii socota hal saacna waa soo socota meeqay noqon toban saac haddana shan saac baad seexan shan saac baa haddana jiif meeqa wey toban haddana shan ku dar meeqa wey shan iyo toban afar saacii barba haddana kuusii hadh waa daali reerka usoo adeeg xagga u kac maba dhammaanaysa qoraxda halkaan sida faynuusta bay halkaa iska taagan tahay meel labama wadhaqaaqaysaba idan nafta tarbiya weeye waxa noocaasa inay naft lagu qasbo oo intaasoo dhan cunto aada dhadhabinin waxba aada cabin eh, munkar oo dhan iska ilaalisi sabir bay naftu ay ka faa'iidaysanaysaa ramadaanka waxaa kaloo insaanku ramadaanku uu ka baranaya nidaam waa waxyaabaha iyo indibaad inuu qofku qabsoomo oo nidaamka uu la qabsado nidaamku muxuu yahay waxaa lagu yidhi subaxi waaga markuu fajir ka horeeyo dilaaco ilaa gabalka uu ka dhaco waxbaha dhadhamin waxana cunin baan nidaam wey inaad nidaamka naftaada ku xakamaysa ood raacdi waa lagugu tarbiyaynaya hadhow noloshaadan caadiga nidaam baad baranaysa nidaam buu soomku ku barahayaa soddon maalmood baa lii ama sagaal iyo labaatan maalmood baa layidhi subax kasta gabalka waaga markuu saa u beryo fajarka u horeeya ilaa iyo gabalku ka dhaca cuntaha taabanina nidaam baa lagu dhigay idan nidaamkaad la qabitamaysaa ood raacaysa idan soonku wuxuu ku barhaya wuxuu na barhayaa waxa la yidhaha tarbiyatu nidaam iyo indibaad qofku inuu qof nidaam ogol u noqdo oo qabsoomhayo wayg raacahay waxyabuu na barhayay ka mid tahay soonka wuxuu na barhayaa oonu ka faa'iidaysanaynaa waxa la yidhaahdo raxmad caatifatu raxma iyo ukhwanimad yuu ramadaankuna barhaya markaad oonti ama aad gaajooti waxaad xusuusanaysaa ood fahmi oo darsi aan haddii lagu sheega aad fahamteen laakiin camali aad u fahmaysa marka intaad labaiyo toban saac sagaaliyo toban saaca aad sooman tahay ood oonti gaajana ku qabato miskiinka faqiirka ah een waxba haysan adu markii abaad afurkii la gaadho cuntaabaad haysataa oo dhaqaalaad leedahay miskiinka adoo kalena kula sooman caawa wuxuu ku afurana aana haysanin baad raxmad qalbigaad u gelaysa waryaa war masaakiintii sidan xanuunkan gaajadaa qabanaysay sidan bay ahaayeen raxmad buu kugu beeraya inaad naxariisatay markaa oo dadkaad dhaantay aad dhaqaale ku dhaantay ad wax ka siisay baa ramadaanka laga faa'idaysanaya walaaltinimadka muslimiintu inay isu naxariistaan ashucuur wuxuu ku barahayaa waxaa la yihahdo shucuuru tacaawun cala albiri wataqwa inaad dareenti kaalmaha liskaalmaysto khayrka laisu kaalmaysto adiguna aad wax keenti kanna uu wax keeno shicaarka islaamka aan ogno taraawiixda aan wada tukanno aan sun aan hal meel ku wada afuro yuu ku barhaya waa waxyaabaha tarbiyada uu soonkuna barhayo wey taqwada alla kacabsiga waxaasoo dhan waa tarbiya oo aan soonka aan ka faaidaysanayna w intaa haddaan ka baxo shareecadan qodobka labaad sharcigeenna islaamka soonka lixaddi daatii qiimaha u yeelay iyo sidau aad maaragtay u hayaysiiyey ama u muujiyey u joojiyey runtii aad bay u weyntahay ilahay qur-aankiisa awalan wuxuu ku sheegay ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala ladiina min qablikum lacalakum tattaquun aayadda waxaa la yidhi saddex arrimood ayaa aayadda lagu sheegay saddex xaaladood kow waxaa ka mid a iimaan ya ayuha aladiina aamanuu baa layidhi haddana waxaa layidhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam soomkiina waa aayadda lagu sheegay soom baa laydinku farad yeelay haddana waxaa lagu khatimay lacalakum tattaquun taqwa iyo soon iyo iimaan saddexdaasaa aayadda lagu sheegay saddexduba waa acmaal qalbiga dhacaysa wey iimaanku xaggee ba dhacaya aliimaanu qalbiga wey soonku xaggee wey niyada iyo qalbiga wey qalbigaada haddaada ka soo goynin soonka oda qalbigaada hagaajinin soonkaada waxma tara jawaarixda waxma tarhayaan taqwada waxaa lagu khasya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qabl lacalakum tattaquun taqwadu xaggay dha attaqwa haahunaa idan iimaankii soonkii taqwadii saddexdaasa aayadda lagu sheegay saddexdu acmaasha qalbiga wey soonka jawaarixdan iyo waxaan muuqda ad ka hadhaysa qiimo ma yeelanayaan hadduusa qalbigaadu seefi ahayn niyadaadu haddii niyo saalix ayan ahayn waxba ma tarahay wuxuu tarahaya male idan waa waa tambiihna lagu baraarujinhayo waxaa kaloo aayadda xumbaarsan tahay inaana soonka culays ayna u arag waxaa la yihahdaa waxa ay bulshadu kula qabto culays kuguma hayo ha kan baa culays dhibka ku haya kanna wuu haya kanna wuu haya kanna wuu haya idan culays kuma laakiin markuu keliyaa dhibka kuu noqdo dadka kale ayn kula qabin culays buu kugu noqonaya laakiin markii ummadoo dhan kula wada qabto abaar baa dhacday dadka o dhan baa abaartii saamaysay cidcid maarata waxaa weya maaratay nin ninka kale u sheeganayo oo dhihi culays baa khatar ay gaadhay ma jirto marka soonka aayadda waxaa lagu sheegay ahlu iimaanow oo dadka ummadda nabi maxamedow hadhihina annagaa soonka culayska maxaa nalagu farad yeela haddayba jiri lahaydba sida kuwa idinka horreeyey loogu farad yeelay idinkuna laydinku farad yeelay ayuha ladina kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum idinka umina horreeyni waa laydinka horreeye wey idan mar haddii laydinka horreeyey soonku waa soo jirjira ummadii horaa soomi jira idan wax keligiin maaha waa laydinka horreeyey waa wax laydinla qabo weeyaan cibaadadaas kligiin ma tidiina iyadna waa tasliye wey qalbi qaboojis weeyaan iyo tacziyo qofka qalbiga loogu qaboojinayo wax khaas idinku ama waa laidinka horreeyey ambiyadii idinka horrey ummadihii muslimiinta hore o dhan way soo soomi jireen haba laga yaaba lagu kala duwanaadaba taa waa tambiih wey waxaa kale oo sharcigeenu dhinaca kale nabigeena caleyh isalaatu wasalaam wax yar baan ka soo qaadayaa si waktigeenu maaratay aanu oga faa'iidaysano nabiga caleyh isalaatu wasalaam axaadiid fara badan baa ka sugnaatay laakiin wax yar baan ka soo oo uu tusinhayo nabigu qiimaha uu ramadaanku uu leeyahay wuxuu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam shahraani laa yanqusaan shahraa ciidin ramadaanu wadulxija bukhaariy muslim ba xadidkaa soo saar min xadii maarata abi nufeec bin xaaris nabigu wuxuu leeyahay laba bilood ma nuskaamaan laba bilood ma nusqaamaan waa labadee shahraa ciidin waa ciidda labadeeda bilood ma nuskaamaan waa kuwa ramadaan iyo wadulxija wey bisha carafa aan u naqaano iyo ramadaan midna ma nusqaamaan ma macnaa ma nusqaamaan hade ma cadadkoodaan nusqaamaynin ma ajirkoodaan nusqaamaynin ma nusqaamaan maxay tahay culimmadu tafaasiir badan bay midka ugu xoog badan waxaa weeye labadaa bilood ee ramadaanka iyo dulxijaa hadday hataa sagaal bilood sagaal iyo labaatan ay ku ajirkoodu waa kamil wey ajirkoodu kamil macnaheeda haddaad sagaal iyo labaatan soontay iyo haddaad soddon maalmood aad soontay ajirku kaama nusqaama isku mid wey isku mid wey dulxijana waa xajka maarata bisha u dhacahaya wey idan bisha dulxija layihahdo acmaasha aad samaynaysa haddii sagaal iyo labaatan ku dhammaato iyo haddii soddon ku dhammaato ajirka kaamil baad helaysaa idan shahraani laa yanqusaanu laba bilood ma nusqaamaan ajirkoodu ma nusqaamahaya wey kaamil weye ayaad helaysaa sagaal iyo labaatan kii soomay ajir soddon aduu ramadaanku ahaa uu noqon lahaa ajirkiisoo kale aad helaysa bil kaamila soonkeed baa lagu siinayaa markaanasuna muxuu yihi shahraha ciidin ramadaan wadulxija waa ciidda labadeeda bilood halka waxaa kaloo baab kasii fog meeshaan ka faa'idaysanayna islaamku inaan laba ciid aan leenahay laba bilooda ciid aan leenahay bas mid saddexaad ma jirto shahraha ciid buu nabigu yii ciidda labadeeda bilood oo ramadaan iyo dulxija intaasaan nagu ciid leenahay ciid kale ma lihin mawlid baana ciid noo ahayn xusnabi baana ciid noo ahayn awliyada waktigeedaana ciid noo ahayn ciidda waanu labada shahraha ciid buu nabigu yiri alay slam shahraha ciidda ciidda labadeeda bilood oo dulxije iyo ramadaana labadaa weeyaan ramadaan waa dulxija idan waxaanu halka ka faa'idaysanaynaa qiimaha ay leedahay labadan bilood qiimaha ay bilaha kale la dheer yihiin hadday sagaal iyo labaatan ku dhamaadaan iyo hadday soddon ku dhamaadaan ajirkooda waa kaamil wey kaamil baa lagu siinaya ajirkoodii taa waa mid wey waxaa kale nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiid kale oo saxiixa nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu leehay idaa dakhala shahru ramadaan bisha ramadaan haddii uu soo galo waxyaabaha khayrka ee bisha ramadaan ay la imanaysa waxaa ka mid a futixad abwaabu sama samada albaabaheedaa la furhaya waulliqat abwaabu jahanama jahaname albaabaheedana waa la xidhahaya wa sulsilat shayaaiin shayaaiintiina waa la silsiladaynaya riwaayaatka kale maradat shayaaiin bay xadiidka abi hurayra bukhaariy muslim soo saareen ramadaan bishiisa markay gasho samada albaabaheeda la furaya oo raxmaddii ilaahay iyo khayr iyo wax badan maarata yaa soo degi waxaa kale jahanama albaabaheedana waa la xidhaya riwaayaad kale waxay ahayd waquliqat abwaabu niiraan naarta albaabaheedao dhanna waa la xidhaya xadiid kale waa kii ahaa kulaylka yani duhurka salaada duhur qaboojiya uu nabigu dhihi jiray kulaylku markuu aad u daran yahay lianna kulaylka jahanamo fayxeeda iyo neefsaheeda ayaa kulaylka xaggiisa u ka imanhaya markaa nabigu wuxuu leeyahay alayh salaatu wasalaam jahanama albaabaheedana waa la isku xidhi sharkeeda waa la xidhi shayaadiintana waa la silsiladayn harkaan lagu wada waa la qabanaya ma shayaadiin oo dhan ba culamadu hadal badan bay geliyan waxay leeyihin inta kuwa madaxda kuwa madaxda weynta oo ugu khatarsan kuwaasaa la qabanaya ayadna marka waa qiima samaawaadka albaabaheeda la furaya waxaa la xidhayaa janno maaratay naarta jahaname albaabaheeda la xidhaya shayaadiintan waa la silsiladayn riwaayaad kalena waxay ahayd oo imaamu tirmidi iyo keyrkii la dheertay ida jaa ramadaan ramadaan hadduu bukhaari naftirkiisana warinhaya futixat abwaabu jannada albaabaheeda la furhayaa wagulliqat abwaabu niiraan naarta albaabaheedana waa la xidhayaa wa sufidat shayaaiin shayaaiintana waxaa weeyaan waa la silsiladayn marka tirmidi wuxuu leeyahay idaa kaana awalu leylati min ramadaan buu leeyahay awalu leyla min ramadaan habeenka ugu horreeya ramadaanka uu saa usoo galo ayaa albaabada jannada la furhayaa naaraha albaabahooda la xidhayaa shayaadiinta la silsiladaynhaya markaasaa tirmidi wuxuu khaas la noqday wa yunaadi munaadin waxaa dhawaaqi mid dhawaaqahaya ayaase markaas wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil war ninka khayrka jecelow soo qaabil oo khayrka imow wayaa baaqiya shari sharka ninka raba aqsir ka gaabso war ka joog sharkaa ku dhicin warka khayrka jecelow khayrka u kaalay ka sharka jecel kusii socdow ka joog war sharka ka joog buu dhihi sidaasuu lehay yani nidaha kaa ilaahay maarka subxaana watacaala usoo maarta usoo dirhayaa dhawaaqa ama malaaigtan wax lamid a ayaa dhawa yunaadi munaadin wey mid dhawaaqahayaa dhawaaqahaya wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari waxaa lehay aqsir sharka ka ku mamanoo ku jecel ama kusii ordayo ka istaag ka khayrka jecelowna kaalay buu dhihi xadiidka marka imaam tirmidi wuxuu ku darahayaa oo uu ramadaanku wataa haddaanu kasoo sheekaynay albaabaha la furay oo samada iyo jannada iyo naarta albaabaheeda la xidhayo shayaadiin la silsiladayn waxaa kale uu ramadaanku leehay welilaahi cutaqaau min annaar ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaaday ramadaanka dhexdiisa kuwa naarta laga xoreeyey wadalika kullu laylatin weeyaamu nabigu caleyh isalaatu wasalaam habeen kasta oo ramadaanka kamida qayb dhan oo muslimiinta kamida ilahay naarta ka xoreynaya ilahay subana wataala nagu dara kuwaas kuwaa naarta ilahay subana wataala ka xoreynaya kullu leylatin weeyaanba habeen kasta oo ramadaanka kamida ilaahay muminiinta qayb kamida naartuu ka xoreynaya walilaahi cutaqaa min annaar wadalika kullu leylatin wey waa faa'iide cadiima ah, wey habeen kasta oo ramadaan qayb dhan oo muslimiinta naarta mar haddii naarta lagaa xoreeyana bas weeye ah, khalaas ilahi subxaana watacaala raxmadiisa waa ku haleeshay lagama rajo qabo inaad maaratay aad xumaan kusoo noqotay oo haddana lagu yidhahdo naar baad gelaysa mar haddii naarti lagaa xoreeyaba waa bishaar caiima wey bishaar cadiima wey waxaan ooga baxayaa axaadiidta qisa imaam maarata ibnu maaja iyo keyrka uu soo saaray xadiidka waana xadiid saxiixa dalxa bin cubaydillah baa warinhaya hadda ka horre waan idiin sheegay xadiidku yani ramadaanku iyo cibaadada kaleba salaada aba acmaasha sharcigeenu u sheegay ajir badan inaad cibaadada kula dhaaf ilahay wax la weydiista waxa ugu qiimo badan cimri dheer oo macal wey inuu ilaahay cimri dheer ku siiyo kuna waafajiyo cibaado oo wax ugu qiimo badan wey leanno hal saac haddaad noolaatay kulama hal saac dib u dhacday cimrigaadu ood cibaado la timaada cibaadada darajay ku iyaadinaysa darajay ku ziyaadinaysa siddeetan sanaad gaadhay intaana caabid baad ahayd oo ilahay baad caabudaysa khayr badan baad samaynaysa idan waxa weeyaan hal saac haddaad ka dambaysa qof kale oo uu kaa dhinta saaxiibka hal saacaad ka dambaysa halkaa saac cibaado aad la timaado waad la dhaafaysaa waa arrin cajiiba wey xadiidkaasa wuxuu leeyahay dalxa bin cubaydillahi wuxuu leeyahay laba nin baa soo islaameen riwaayaadka qaarkoodna saddex bay ahaayeen bay ku leeyihin labada nin markay soo islaameen dhinaca iyo yaman bay qaarkood iy leeyihin ka yimaadeen markay soo islaameen nin baa dadaal badnaa oo khayrka aad ugu dadaali jiray muddo yar kadib jihaad baa la aaday mid baa soo shahiidoo la dilay dagaalkii buu kusoo dhintay kii kale dibbuu usii noolaa hal sanuu dib u noolaa kadibna caadi buu iskaga dhintay isaga gurigiisa firaashkiisa asagoo ku jiifua ayaa tii rabbi ku timida waa dhintay dalxa bin cubaydillaahi riwaayaddu waxay sheegaysaa isagaa marka hor yaa la yidhi nimankaa xaj soo dhaweeda wuxuu lehay dalxa waan riyooday habeenkii dambe jannadaan la igeeyey buuri albaabka jannadaan istaagay buuri labadii ninoo meeshii taagan baan oogu tegay buuri kii jihaadka ku dhintay iyo kii hal sano ka dambeeyey oo isna dhinta caali iskaga dhintay labadoodiiba meeshii jannadii albaabkeedii laga xidhay oo taagan baan u tegay bu meeshii annagoo saa u jooga iyo albaabkii la furayoo albaabkii baa laga soo baxay bu saddexdaannadiiba meeshii taagan yaa kii ninka hal sana ka dambeeya caadi iskaga dhintay yaa loo yeedhay buui kaalay baa la yii buui jannadii baa la geeyey kii jihaadka udhid maaa la adu istaag kan baa laga hormariy kan baa kaa horreeyaa kii caadiga iskaga dhintay hal sana noolaa ayaa jannadii la geliyay kadib baa kii jihaadka ku dhintayna loo yeedha san markaasuu jannada galay ani waxaa la yidhi adigu weli wey subax waaga markuu beriyeybu dalxa bin cubaydilla wuxuu u sheegay saxaabadii yuu oga warramay oo yii niman yahow labadii ninaad garanaysaan nina jihaad ku dhintay nina caadi iskaga dhintay hali riyaa ligu tusayoo kii caadiga u dhintay baa laga hormariyey janna gelitaankii kii kale waa la dambaysiiyey labadooduba jannay galeen laakiin waxaa hormaray kii caadi u dhintaa hormaray arrintii saxaabadii way la yaabeen ma ninkii jaahati ku dhintay baaba la dib mariyeyba oo nin gurigiisii ku dhintay baaba yaa hormaray nabiga caleyh isalaatu wasalaam loo geeyey rasuulka baa la weydiye waxa rasuul allow labadii nin ee saa iyo saa ahaa oo nina jahaad ku dhintay nina caadi iskaga dhintay kii caadi u dhintay baa ka hormaray markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam awalaysa qad makatha bacdahu sana miyuuse ninkaas ka horgalay jannada hal sana miyuusan dib usii noolayn nacam bay dheheen markaasuu awalaysa qad salla kada wa intaasoo salaad miyuusa tukanin wa saama bacdahu caam gadaashiisana miyuusa hal sana soomin oo soon ka dambeeyey miyuu soomin haabay dhaheen idan darajaadkoodu maa bayna alardi wasamaa weeyaan arlada iyo samada intay isu jiraan isu noqonayaan maxaa yeeley wixii salaad ahaa intuu ninkaa moodanaa halkii sana salaaduu tukaday salaadihuu tukaday iyo soonkaa uu soomay darajaad bay wataan waa la dhaafaya marka uu la dhaafay buui idan u fiirsada acmaasha saalixa ah waxay ku gaadhsiinaysaa acmaal sharcigu uu u sameeyey maaratay darajo aad u sarraysaad ku gaadhaysaa idan ninkaas soonkii uu hal sana uu kadib soomay iyo salaadihii uu tukaday buu ninkii mujaahidka jihaadka ku dhintay buu ku dhaafay idan ikhwatii fillahi soonkan aan soomayno haddaan niyadeenna hagaajisano ilaahay subxaanah wa tacaala oo soonkeennana la aqbalo meel fiican ayuu ilaahay subxaana wa tacala qofka uu gaadhsiinaya intaana waxaan kaga baxayaa nusuusta iyo sharcigeenna waxa uu ka sheegay soonka waxaan u gudbahayaa oo mawduuca nuxurkiisa uu yahay ama waxaan u caqidnay salafu saalix kayfa yastaciduuna liistiqbaali ramadaan ramadaanka qaabilitaankiisa qaabkay isu diyaarin jireen inay ramadaankii ay maarata qaabkay u diyaar garoobi jireen isticdaadkooda qaabkee ah aqwaal fara badan oo markaad tarjamaadkooda ama imaamu dahabi iyo markaad tarjamada iyo say ahaayeen aad akridi ama kutubta zuhudiyaadka laga qoray xaqiiqatan marka qaarkood waxaan show macquulba ma hadi caqligaadu mararka qaarkood haddaada sharciga islaamka hogaansankiisa uusan kugu jirin waxaad dhehaysaa qof bashara waxaan maba samayn karaba qodobka koobaaday samayn jireen kaanuu yadcuuna allaha subxaanahu wa tacaala sittata ashhurin an yuballiqahum ramadaan lix bilood ramadaankii oo ka dhiman tahay bay ilaahay ka baryi jireen inuu ilahay ramadaan gaadhsiiyo allahuma balliqna ramadaan yay dhahay ilaahu ramadaanka na gaadhsii nabad nagu gaadhsii caafimaad nagu gaadhsii allahu ramadaan na gaadhsii lix bilood bay maarata ilaahay baryahayaan inuu ilahay ramadaan gaadhsiiyo waa ko waa intayna ramadaanku gaadhin lix bilood oo ka horreysay baryahayaan sanadka waa meeqo bilood waa laba iyo toban bilood lix biloodoo ramadaanka ka horeysa bay ilaahay soo baryahayaan inuu ilaahay ramadaan gaadhsiiyo ramadaankii bay gaadheen ramadaan markay gaadhaan oo soomaalna maxay samaynayaan uma yadcuunahu sittata ashhurin an yataqabalahu minhum haddana lix biloodoo dambe ayaa inuu ilaahay ramadaankii soo soomeen uu ka aqbalay haddana ilahay baryi jireen sanadkiiba waa dhammaadayba lix biloodna waxay ahaayeen ramadaan ka hor inuu ilaahay ramadaan gaadhsiiye baryi jireen lix biloodna ramadaankii soo soomeen inuu ilaahay ka aqbalo daacadii ay sameeyeen qiyaamkii salaadii sadaqadii qur-aan akhriskii inuu ilaahay ka aqbalay ilaahay baryahayeen ilahay cibaadadan keli lama rabe ducaa inaad ilahay berido inuu ka aqbalo cabdillah bin cumar wuxuu leeyahy haddaan hal salaad oo salaadahayga ka mid a ah in la aqbalay aan ogaan lahaa wuu degi lahaa buu leeyahy idan lix biloodoo dambe waxay baryahayaan inuu ilaahay ka aqbalay cibaadadaay sameeyaan allow naga aqbal ilahu qiyaamkii salaad ah, qiyaamkii aanu samaynaynay oo qiyaamuleylki iyo taraawiixda allow naga aqbal sadaqadii naga aqbal soonkii naga aqbal idan sitata ashhur oo horena ilaahu ramadaanna bay ilahay ka baryi jireen lix biloodoo dambo ramadaankii ka dambaysana ilaahu ramadaankii iyo qiyaamkiisii iyo cibaadadii aanu soo samaynay allow naga aqbal bay dhihi jireen sidaasuu ahaa istiqbaalkooda iyo isticdaadkooda cajiiba ah. qodobka kale labaad waxay ahaan jireen kaanuu yactabiruuna ramadaan madarisatan lilqur'aan tilaawatan waistimaacan wa fahman wa tadaburan wa camala ramadaanka waxay u arki jireen madariso inuu yahay madariso qur'aaniya xagga akhriska qur-aanka dhegaysiga mar adu aad akridi mar aad qofku u dul akriyood ka dhegaysat xagga fahamka aayaadka aad dhuuxday marka aad fahantay tadaburka qur-aanka aad dhuuxayso tadaburaysa iyo camalka ku camalfalka intaasoo dhanba madrasadiis inuu yahay u arkayeen inuu ramadaanku yahay madrasatan madrasatan lilqur'aan qur-aankii madrasatiisa inay tahay u arkaayeen qur-aan akhriska qur-aan dhegaysiga qur-aan fahamkiisa tadaburkiisa camalfalkiisa intaasoo dhanba waxay u arki jireen waa madarisa ramadaania inay ramadaanka qur-aanka la badiyo akhriskiisa dhegaysigiisa la badiyo markaad daasho akhriskiisa aad intaad gashati aad shidati aad dhegaysati aad isku dayda inaad fahanti inkastoo inagoo cajam aan nahay oo qur-aankii macnihiisa laga yaaba intaan ka fahmayna inay yar tahay haddana maca daalika inaad isku dayday waxaad ka fahma iyadoo tafsiirka la akrinaya aad heli karti oo dhegaysati macnihiisa aad u fahanti tadabbur aayaadkan waxaa ku dhex jira iyo waxay xumbaarsan yihiin umam la halaagay baa laga sheekaynhayaa umam ilaahay darajo sare gaadhsiiyey baa laga sheekaynhayaa rusul iyo mucjizaad ilaahay uu siiyaa laga sheekaynhayaa waxaa laga sheekaynayaa qiyaamada iyo ahwaasheeda iyo baaxadda ay dhan tahay baa laga sheekaynhayaa waxaa laga sheekaynhayaa jannada iyo nicmada iyo barwaaqada ilaa waxaasoo dhan baa marka aayaadka waxyaabaha xumbaarsan inuu qofku tadaburoo dhuuxo iyo wa camalan iyo ku camalfal lagu camalfalhay kaana waxay ahaayeen isticdaadkooda ramadaanka iyo qaabkay u diyaargaroobi jireen intaa haddaan kaga gudubno xaggaas qodobka kale oo isticdaadkooda ka mid ahaa taas waxay ahayd ayaga si guud ahaaneed dhinaca kale haddaan ka fiirino bulsho weyntooda iyo dowladda anas binu maalik wuxuu lehy radi allahu tacaala canhu wa ardaa saxaabatu rasuulillahi buu ka sheekaynaya leanna anas binu malik nabigu la noolaa dowladda nabigu la joogay toban sano oo ma nabigu madiine jooga u khidmaynayay kadib abubakr dowladiisii buu la joogay kadib cumar bin khadaab dowladiisii buu la joogay kadib cumaan bin cafaan dowladiisii buu la joogay kadib maarata cali bin abi aalib dowladiisii buu la joogay xuseen bin cali ama xasan bin cali lixdii bilood ahaye buu la joogay intaasoo dhan wuu soo maray ilaa hataa mucaawiyuu la joogay sagaashan iyo maaratay samtigii markuu hijrigahaa buu dhintay anas bin malik radi allahu tacala canhu ardaa sagaashan iyo saddexdii meelahaasu ah yuu dhintay idan intaasoo dowladood buu soo maray saxaabada dadka ugu dambeeyey afraadii ugu dambaysa geeridu kamid aha hal maaratay dufayl bin camri baa ugu dambeeyey marka ama abu dufayl baa ugu abu dufayl baa ugu dambeeyey oo boqol iyo tobankii dhintay hijri anas bin maalik wuxuu ka sheekaynayaa saxaabatu rasuulillahi sal allahu aleyh wasalam say ahaan jireen wuxuu ku leeyahay kaana asxaabu nabiyi sal allahu alayhi wasalam idaa nadaruu ilaa hilaali shahri shacbaan u fiirsa saxaabatu rasulillahi waxay ahaan jireen buu le hadday arkaan oy fiiriyaan arkaan shacbaan dhilashadeeda hilaal shahri shacbaan akabuu cala lmasaaxif masaaxiftay ku duldhici jireen bishii shacbaanba hadday bilato oy arkaan masaaxiftay ku duldhici jireen yaqra'uunahaa masaaxiftii akhriyi jireen qur-aankiibay akhrinayaan shacbaanba hadduu dhasho ramadaankiibaa soo socda shacbaan bayba diyaar kowgii shacbaan bayba diyaargarow sii bilaabi jireen idaa nadaruu ilaa maarata ilaa hilaali shahri shacbaan shacbaan dhalashadeedii hadday arkaan akabu cala lmasaaxifi bay ku duldhici jireen yaqra'uunaha iyagoo akrinhay taa mid wey oo qur-aankii saas shacbaan ka kowgeedaba waxay la bilaabi jireen qur-aan akhriskii iyo dadaalkaas taa waa mid wey waxaa kaloo samayn jireen buu yidhi wa akhraja almuslimuuna zakaata amwaalihim muslimiintii iyo bulshaweyntii kale wixii dhaqaalo lahaana xoolahooday zakada ka bixin jireen shacbaan bishaa shacbaan ayay zakada ka bixin jireen limaada shacbaana oga bixinayaan zakada yaa anas bal u fiir dhegaysta anas jawaabtiisa waakhraja almuslimuuna zakaata amwaalihim limaada liyataqawaa biha aldaciifu walmiskiinu calaa siyaami shahri ramadaan wuxuu leehay waxay zakada shacbaan oga bixin jireen ducafada iyo masaakiinta iyo fuqarada say xoog ramadaanka ugu yeeshaan oo miskiinkii markii zakada la siiyo faqiirkii zakada la siiyo kii tabarta yara zakadii la siiyo zakadaa xoolaha la siiyeyba wuxuu ugu diyaargaroobhayaa ramadaanka buu ku kaalmaysanaya oo si fiican ugu soomhayaa idan cibaadadoodii qur-aan akhriskii waxaa garab socda inay masaakiintana u gargaaraan shacbaan bay zakada xisaabi jire bixin jireen si docafada iyo masaakiinta iyo fuqarada ay xoog ugu yeeshaan bisha ramadaan soonkiisa liyataqawaa biha aldaciifu waalmiskiinu calaa siyaami shahri ramadaan ramadaan bishiisa si qofka daciifka iyo miskiinka iyo faqiirku siduu xoog u yeesha oo markii sakadii la siiyo idan bishaa quudkiisii iyo wuxuu heli lahaayoo dhan iyo ayuu helayaa khalaas awood iyo xoogba maskaxiyana waa degahayaa jismiyana wuu degi idan bishaasoo dhan wixii ku filaaba yuu helay idan xamaalasho iyo meel umaba kacahayo tabaryaridii wixii o dhan way ka ba'aysaa quudkiisi wuu haystaa uu ku soomi lahaa sakadii baa la siiyey waa xaaladaha ay samayn jireen bal u fiirso haye madaxdooda maxay samayn jireen markii kuwaas maalqabeennihi ay noqdaan madaxdooda maxay samayn jirtay anas bin wal dhegayso wadacal wulaatu kuwa madaxdaana waxay u yeedhi jireen ahla sijni dadka ahlu sijniga u yeedhi jireen dadka xidhxidhan bay u tegi jireen u yeedhi jireen xaaladahooday fiirin jireen markaasee faman kaana calayhi xaddun aqaamu calayhi alxad wailaa khalluu sabiilahu kuwa madaxda ana sujuunta intay tagaan waxay fiirin jireen dadkan xidhan waxay u xidhan yihiin iyo dunuubta lagu soo qabtay kay ku caddaata xad inuu ku waajibay tusaalahaan waxba qof buu dilay in la dilaa qisaasi wixii lamidka xaddi baa laga oofin haddii eh, kale oo dil waxa uu ahayna xuduuddii uu galay baa laga ofin onkii ku caddaato xad kii aan waxba ku caddaanin waa la sii dayn jiray bishaar waa la sii daynaya bishaa ramadaan fadlig waa la siida waa laleeyahay faraha ka qaada ninkan mar haddaana wax cad lagu haynin oona wax cadow ku waajibta aan jirin waddada u banaayaa la dhihi jira ha ka faa'idaysa soonkaa soomaa la dhihi jira waa madaxdii sujuunta xaaladahooda ayay tafaqudi jireen wadaca lwulaatu ahla sijni faman kana calayhi xadun aqaamu calayhi alxad wailaa khalluu sabiilahu marka dadkii sujuudda ku jira baa malafaadkooda la keeni waa la fiirinhaya kan dembigiisa muxuu ah kay ku caddaataa xuduud iyo ciqaab ku caddaataana ciqaabti baa la marinaya kay waxbaa lagu waayaana bedelku kusii jiri lahaa ramadaankaa la sii daynaya ka taga leleh waa loo naxariisan ramadaankii baa lagu naxariisanaya sii daayaa la dhihi bishaa ramadaan fadligeedii ha u soomeen ha ka faa'idaysteen bale saasaa loo sii idan waa bil raxmadda markaa bal u iyo madaxdooda sujuunta ayay ka warqabi jireenoo sidaasay u kala hufi jireen sujuunta intay tagaan kuwa maalqabeenkana zakadii bixin jireen waa xaalad kuwa maalqabeenkana sekaday bixin jireen kuwa madaxdana sujuunta iyo xaaladahaasoo dhan bay fiirin jireen qayb kaloo saddexaadna waa kan tujaradii ayaguna waa kun wandalaqad tujaaruhu tujaartiina way tegi jireen famadow faqadaw waxay gudi jireen maa calayhim waxa dushooday iska bixin jireen wa qabaduu waxayna guddoomi jireen maallahum waxa iyaga u sugnaaday xataa idaa nadaruu ilaa hilaali ramadaan iqtasaluu wactakafuu kuwa tujarada waxay samayn jireen buui waxalaalay wixii dayme lagu lehay iska bixin jireen tee xisaabtamaan bishii ramadaan baa soo socota waxalaalay wixii dayn lagu lahaa iyo wixii o dhan buu iska hufi jiray iska gudahayaa daynta dayntii buu iska dhammaynhayaa waxalaalay wixii dayn ka maqnaana wuu soo qaadanayaa wa qabaduu maa lahum waxay lahaayeenoo dayn ahaana way soo qaadanhayaan way maaratay hawlahoodii urursanhayaan way istartiibinhayaan wixii dayn ka maqnaydna way soo urursanhayaan wixii dayn lagu lahaana way iska bixinhayaan way isdiyaarinayaan xoolahoodii iyo shaqadiibay soo uruurinayaan xataa idaa nadaruu ilaa hilaali ramadaan waa shacbaan waxay waxaa samaynayeen bishii ramadaan markay arkaan intay qabaystaan bay ictikaaf geli jireen bu o dhan way soo xidhxidheen ah, wixii daymeelha soo uruursade wixii lagu lahaa waa iska bixiyeen si hadhow ramadaanka ay oga mashquulinin ba wixii dayn lagu lahaa adoo masaajidka dhex fadhiya telefoon lagu soo diri war hebeloo dayntii ba ay ictikaafkiiba ku dhadhami maayo masaga ku dhadhami telefon ba agga lagaaga soo dir markii dambe telefonkii baad damin de dad xuquuqdood baa kugu maqan maxaa telefoonka u xidhi dad baa xuquuqdoodba aad qaadatay oo tunkaad ku wadataaye sayna sidaa u dhicin bay wixii lagu lahaa iska bixin jireen waxaa lalaalay wixii lagu lahaayo dayn oo dhan bay iska bixin jireen waxay iyagu leeyihiin oo hadhow raadisii waxa maaratay sabab u noqon lahaana way soo urursanayaan bishii ramadaan markay saa u bilatay intay qabaystaan oo wixii o dhan ka qabaystaan bay ictikaaf xaroon jireen soddonka ramadaanka way itikaafi jireen waxooda soo xidhindhe innagana waxaanu dhahayna ramadaanka waaba janis wy sicir barar baa dhici oo intuu ka ordi oo kii shaqayn jiray shaqada dhebel buu ka dhigi waaba bisha la faa'iiduu ku dhigi dadkao dhan buu cunaha wada qaban waa khatar wey marka waa aad baan u kala fogeyn waxoodo dhan bay soo oran soo urursan jireen bal u fiirso waxoodo dhan bay soo waxaa laga soo bilaabay shacbaan bay qur-aan akhriska soo bilaabayeen zakaday bixinayaan si muslimiinta iyo dacafada iyo fuqarada ay ugu gargaaraan wulaadii iyo madaxdii sujuunta ah oo howlahooda ay kala hufi jireen kuwa tujaradana xuquuqdii lagu lahaa bay iska bixin jireen waxay leeyihin way soo qaadan jireen bishii ramadaan markay gashana waxay geli jireen ictikaaf ayay geli jireen oo cibaadadii u istaagi jireen xaaladooda noocaas xaaladoodu noocaas yaa isticdaadka ramadaan intaan la gaadhin qaabkaasi ahaan jiray waa bulshadii oo dhan wey kii ganacsatada qaabkuu samayn jiray kii madaxdaada noocaasu samayn jiray kii kalena cibaadada marka noocaas intigood saasay wada ahaayeen saasay u diyaar garoobi jireen ayib waxaa ku yimid bal aan u kacno xaggan kale waayo ramadaankii baa la gaadhay ilana isticdaad buu taa ahaa ramadaankii baa la gaadhay ramadaankii markii la gaadho qaabkay u cibaadaysan jireen inta haddaanu ka hadlayna waxay ayd qabla ramadaan ayay lix biloodna ilaahay baryi jireen inuu ilaahay ramadaan gaadhsiiyo lix bilood oo ramadaan ka dambeeyana inuu ilaahay ka aqbalay alla baryi jireen ramadaanka markii la gaadho maxay samayn jireen xagga cibaadada iyo xagga sadaqada maxay samayn jireen iyo xagga qur-aan akhriska wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo yaxya ibn abi kathiir alyamani wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayh kaana min ducaaihim salafki ducadooda waxay ahaan jirtay ku ducaysan jireen allahuma sallimna ilaa ramadaan wasallim ramadaana ilayna watusalimhu mina mutaqabala way dhihi jireen waxay dhihi jireen allaw noo dhib annaga ramadaan gacanta naga geli bimacnaa annaga kuwa ramadaanka noo dhib ramadaankii baa laga soo qaaday qof wax guddoomaya allahuma salimna ilaa ramadaan allaw ramadaanka annaga noo dhib oo ramadaankii gacanta naga geli wasalim ramadaana ilayna ramadaankana annaga noo soo dhiib bimacnaa markii hore waxawa annaga na dhiib oo ramadaan noo dhib hana guddoomee marka labaadna allow ramadaan annaga gacanta naga soo geli aan guddoonna bimacnaa waa cibaadada iyo say marka siduu yahay inay oga maaratay oga faa'idaystaan marka saddexaadna waxay dhihi jireen allow marka naga maaratay watusalimu mina mutaqabala yacni ramadaankiina naga salim naga guddoon adigoo maarata naga aqbal mutaqabilan xaalaad mid aqbalay ama mutaqabala xaaliyo ramadaan mid la aqbalay salim marka naga guddoon ramadaanki mina mutaqabalan xaaliyo mid la aqbalay ramadaankaas ama aad aqbalaysa waa inta ducadooda noocaas ahaan jirta ilahu anaga na dhiibo ramadaan gacanta naga geli ramadaankii allow anaga gacanta naga soo geli allow naga aqbal ramadaankii naga salim asagoo maaratay mutaqabaloo la aqbalay allow naganaga qaad bay dhihi jireen waa ducooyinkaay ku duceysan jireen waxay samayn jireen waxaan ka soo qaadanaynaa qur-aan akhriskoodu wax la koobi kara ma markaad aragtid mararka qaarkood waad la yaabaysaa laakiin laba caalim baan ka soo qaadanayna alimaam sufyaan thawri sufyan bn saciid ibnu masruuq athawri boqol lixdan iyo kowgii buu dhintay qaabkuu ahaan jiray waxay leeyihiin kaana sufyaan thawri raximah llahu tacaala idaa dakhala ramadaan taraka jamiica alacmaal ramadaan mar hadduu soo galo wax allaale wixii camal hayoo dhan buu ka tegi jiray wa aqbala calaa qira'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisuu qaabili jiray marba hadduu ramadaan soo galo sufyaan thawri wax allaale wixii camal hayoo dhan buu dhigi jiray musxafkiisa qur-aanku soo qaadan jira qur-aanku qaabili jira marka shahru qur'aan weeyaan buu dhihi jira riwaayaadka qaarkood waxay sheegahayaan sufyaanu thawri markay eh, sifaadkiisa ka hadlayaan ee qaabka ramadaanku cibaadaysan jiray intuu fadhiisto ayaa fadhiga luguhu ay saas u dhaafsan yihiin ee dhulka uu eh, ku hayo ama ha isdhaafso luguha ama ha laabto dhulka eh, lugtu ay saaran tahay dhiiggaa kala guy leanna dhiigu dawraani buu samaynaya saasuu u qulquli marka lugta dhulka ay saaran tahay baa kala xidhmi marka qaarkood marka dhiiggii intuu kala xidhmu lagu u fidin jirin si dhiiggiisu u qulqulo oo lugta dhiiggii uwada uu dowraanka u sameeyo yaana fadhiga farabadnidiisa lugta dhulka uga hayn markaad lugta dhulka aad cabaar ku haysa dhiiggii waa istaagaya dhiiggii wareegaya ma wareegaya lugta saa darteedaad kabubyoon kabubyada wax loo yaqaan markaasuu lugaha fidin jira markuu dhiiggu kala istaagu lugaha fidin si dhiiggii uu u socdo oo dowraanka u sameeyo sidaasuu samayn jira ida dakhala ramadaan taraka jamiica alacmaal buu ka tegi jiray wa aqbala calaa qira'ati lqur'aanna wuu qaabili jiray qur-aanka ayuu qaabili jiray marka saasuu ahaa noloshiisa saasay ahaan jirta kan labaad imaam albukhaari waad garanaysaan de saaxibu saxiix bukhaari oo maratay haniim can tacriif waxay leeyihiin markay tarjamahayaan kaana yakhtimu fi ramadaan fi nahaari kula yawmin khatma maalin kasta oo ramadaana qur-aankuu dhammayn jiray maalin kastoo ramadaan oo qur-aanku dhaman jiray bay ku leeyihin yaa markay tarjamadiisi ka hadlayaan kaana yakhtim fi ramadaan fi nahaari maalin kula yawmin khatima wa yaquumu bacda taraawiix taraawiixdii markii la tukado hadduu doono uu la soo tukado ama uusan la tukana taraawiixda kadibna waa istaagi jiray kula alaai layaalin bikhatmatin taraawiixda kadibna wuu istaagi jiray saddexda habeenba mar buu dhamayn jiray qur-aanka haddana maalinkii marbuu buu dhammayn maalin kasta waa dhammayn saddexdii habeenna markii taraawiixda lasoo tukada kadib saddex iyuu qiyaam u istaagi saddexdii habeenba mar buu dhammayn markaa saddexdii habeenba mar dhammayn meeqa jeer buu markaa bisha ramadaan qur-aan dhammaynaya meeqa jeer wey yaani waa qof waxaa mararka qaarkood waa dad aan wax kalaba shoo qaban jirinba mararka qaar waxaa is war soo biil lagama rabi jirin dadkaas soo haween iyo carruur ma lahaan jirin haweenkii caruurtooda dad waxay ahaayeen ehlu khayr ishow ahay oomaan waxba cuni jirinba innaga kuweennan allahu aclam waxay yihiin hade ilahay baa xaalkooda maba fadhigi kartiba haddee ninka qur-aanka maalin kastana dhammaynaya qur-aanka maalin kasta wuu dhammayn saddexdii habeenna wuu dhammayn meeqa jeer wey soddonkii ramadaanka horta maalin kasta waa dhammaynaya saddexdii habeen kastana wuu dhammaynaya aba shaqo kale ma jirta miya bal u fiirso yani waktigu waa un waktigii weeyaan innaga naftirkeena dib aad u xisaabta imisaan fadhi ku dirir ama meel shaah lagu cabaya meeqa saac baa inaga qaadataa mobilkan yarkaan haysano meeqa daqiiqa ama meeqa saac baa laga yaaba inaad ku mashquulshay inta ka fiiri xag ama combyuterka dul fadhiisid meeqa saac kaa ma dareemaysa hal saac baa laga yaaba ama laba saac inaad brogramya aad ku mashquulsanaad kan rog kan rog kan rog kan rog waa laba saac laba saac qur-aanka daa akhriya meeqaa dhammayn lahayd laba saac ama daqiiqad kasta ama kaba soo qaadba inaad nusi saac aad mobilkaadu mar kastabu kaa qaato intuu telefoonka uu kaa qaata haddaad qur-aan siin lahayd intaasoo jeer baad damayn kartaa qur-aanka ee wakhtigeenu wuxuu u barakoobi waayey meelo badanoo macaan lahayn buu ku tagaa meel baa laisugu iman shaah baa lagu cabi siyaasad iyo waxaana macno lahayn baa la falanqayn saacaad bay qaadan saacaad dhan bay naga qaadan combyutarka baad dul fadhiisan saacaad buu kaa qaadan mobilka yaraa jeebka kugu jiray baa dhidhi iyo waxbaa kusoo dhici maanto dhan u fiirsada salaada markii saa looga baxo in badanoo inagana sal salaad looga baxaba jeebkii telefoon kasoo wada bixinaya haddaba tasbiixda muusa akhrisanina de war markaa tasbiixda akhrisatood bogtood banaanka u baxed bal fiiri saado asalaam al asalaam aleykum dhaaba jeebku gacanta gelinaya show bahalku shan qani waxbu maqlahayay wuu fiirin wax macno laba inuusu ku arag balay waxbaa soo tiibu maantoon gedin kan soo dhacay fiiri ka kala fiiri ka kala fiiri intuu adkaarta akrin lahaaba waxaa dhamaystaba tasafuxi baa dhameeyey waa intii salaadda uu ku jiray wuu fadhigi kari lahaa marka waxa waktigeen la tegay waa kaas wey imaam bukhaari maalin kastoo ramadaanu qur-aanka u dhamayn jiray saddexdii habeenna qur-aanka uu dhamayn jiray su-aal baa laga yaabaa inay timaado la yidhaahdo nabigu wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam saddex beri ka yar nin qur-aanka dhameeyey ma akriyan qur-aan see lasu waafajinaya ibnu rajab wuxuu leeyahay middaa diidmada la diidan yahay waa inuu qofku dhaqan ka dhigto laakiin goobo amaakin fadli badan iyo bil fadli badan hadday ku timaado inaad qur-aanka markasta dhamaysay way banaan tahay bu ibnu rajab leeyahay tusaale ahaan wuxuu yihi xaramkaa tagtay goob oo barakaysan xaramka maka iyo wixii lamidkaa tagta inaad qur-aanka badisi oo mar kastaba haddaad kari kartaa dhamaysi bil ramadaan baa kuusoo gashay idan bilo barakaysan iyo amaakin barakaysan haddaa tagti inaad qur-aanka saddex iyo ka yarba la dhameeyo waxaa weeyaan bu kule wax dhibaata male midda la diidan yahay buu leeyahay waa inaad dhaqan ka dhigato aad saddex beri ka yar had iyo jeer baad dhamaysa taasaan la ogolayn bu kuleeyahay ayib idan xagga cibaadada ama qur-aan akhriskoodana noocaas ahaan jira qur-aan akhriskooda noocaas ahayn waxaan u gudbaynaa xagga qur-aanka de saa ku ahaayeen ifdaarka sida ahaan jireen qaab maxay ku afuri jireen ama qaabkay u afuri jireen waa inaanu taabanno kolba bulshada dhinac kaste bal dhegaysta ninkan nin la yidhaahdo abu siwaar alcadawi ayaa wuxuu ka warramayaa dad ay ehel ahaayeenoo qaraabo ahaayeenoo oo salafkaha ah buu ka warramaya wuxuu leeyahay kaana rijaalu min bani cadi cadawi baa isagu ahaa ree cadawi niman ah yusalluuna way tukan jireen fi hada almasjid salaadkan bay ku tukan jireen niman salafkii ahoo wuxuu yidhi dadka anaga meeshan bay ku tukan jireen maa afdara axadun minhum calaa dacaamin qad waxdahu weligii axad ayaga kamida mida keligii ma afurin rag aan ree dadka annaga ah ree caddi ah ama ree cadawi ah waxay ahaan jireen buu leeyahay halkan bay ku tukan jireen masaajidkan bay ku tukan jireen weligood axad ayaga kamida keligii ma afurin bu weligii ahad ayaga ka kamida keligii ma afurin oo muxuu samayn jiray markaa waaka waxay samayn jireen baldhegeyso in wajad in wajada axadkood hadduu helo man yakul macahu qof la afuro hadduu helo qofkaa soo kaxaysanaya akala waa la cunaya macahu wailaa hadduu waayo wax la afura akhraja dacamahu cuntadiisi wuxuu u saari jiray ila lmasjidi masaajidka u qaadi jiray fa akalahu waa cunahaya maca annaas dadka macoodu la cuni jiray wa akala naasu macahu dadkuna asagay la cuni jireen sidaas weligoodba maan keligii maba afurin buui dadkan reerkan dhan aan arkay buui aan soo gaaday weligii oo masaajidka ku tukan jiray hal nin oo ayaga kamid oo keligii afuray maan arag hadday qof waaye qof hadday helaan la afuro qofkaas u yeedhanayaan gurigii bay geenayaan way la afurhayaan qof bay waayeen waxay soo kaxeeyaan bay waayeen raashinkii wuxuu ku talagalay inuu ku afuro intuu soo qaado yuu masaajidka keeni markaasay dadkii iyo asaga isla afurhayaan halkaasu kudhex darsanaya dadkuna waa la cun asna wuu la cuni waxay hayaan bu asna la cuni ayaguna waxa ah uu hayay la cunahayaan weligood keligood maba afurinba innagana barsantiga wax afuriya haddii la yihahdo ha la fiiriyo raqam yar inay noqdaan baa laga yaabaaba raqam yar inay noqdaan dadna dhaqankoodu noocaas ahaaba dhaqankooda inayna keligood afurin xaqiiqatan markii aad lagula afurhayo una afur ku dhadhami laakiin keliga haddaad noqoto adigii ciyaalkaad dhashay iyo wadaadii aad noqotaan kuma dhadhamahayaba afurka ku dhadhami maayo laakiin markay dad kale kula mushaarakaynhayaan ayay cuntadu ku dha afur qudhama hataa cuntadoo dhan waa sidaas wey sidaasay dhaqankooda ahaan jireen kana rijaalu min bani adiw cadiy yusaluuna fi yusalluuna fi hada almasjid ma afdara axadu minhm calى طacaamin qad waxda in wajada man yaأkulu macahu akl waila akhraja طacaamahu ila اlmasjidi faakalahu maca الnaas waakala الnaasu macahu sidaasay ahaan jireen bu ayib waa afurka iyo qaabkay u afuri jireen dadka maalqabeenka ah kuwa waa afurkii raashinka dadka ay siin jireen kuwa dhaqaalaha ilaahay subxaana watacaala uu xool ilaana salafkii qaar dheeraa ku jiray qaar fuqaraha ku jiray kuwa dhexdhexaada ku jiray bashar min annaas bay ahaayeen say samayn jireen raggooda dheerada oo dhaqaalaha leh hal nin baa tarjamadiisa imaam dahabi baa ka soo naqliyey uu soo naqlinaya imaam dahabi biadli nahr sanadkiisu ma asain mase ma asixin waa baxi kale wey lakin imaam dahabi walcuhdatu caley wey isagaa noo soo naqlina anaguna asaga baan ka soo naqlinayna runtii markaad fiirisi way dhici kartaa laakiin waktigan xaalig leeya arrin adag wey imaam dahabi bal dhegeysay wuxuu leeyahay qaala imaam dahabi raxima llahu tacala wuxuu leeyahay wabalagana isaga naftirkiisu wuxu le waxaana soo gaadhay buu leeyahay ana xamaad ibn abi sulaymaan ninka la dhihi nin caalimana uu ahaa faqiih ah taajira ah. kaana wuxuu ahaa daa dunyan buu ahaa bu mid adduunya u saaxiib ah milyan dheer buu ahaa bu nin xoolale ba ahaa bu daa dunyan buu ahaa mid adduunya u saaxiiba ah. muttasica adduunye ballaadhan ayuu saaxiib u ahaa bu bimacnaa nin maalqabeen ayuu ahaa xoolihiisa muxuu ku samayn jiray innagii iyaga farqi noo dhexay waanahu kaana wuxuu ahaa yanduru fii shahri ramadaan yufdiru yaa ujeeda kaana wuxuua yufdiru fii shahri ramadaan hamsumiati insaan shan boqol oo qof buu afurin jiray ramadaanka markii la gaao ninka maalqabeenka kaana yufir yufiru fii shahri ramadaan hamsa miati maarata insaan shan boqol oo qof buu afurin jiray yani markii la gaadho bisha ramadaan shan boqol oo qof buu meel saari jiray oo afur u qaybin jiray oo afurin jiray waayahay way afureen bishaa ramadaan oo dhan buu saa ku waday shan boqol oo qof yaa u diyaarsan bishii ramadaan markay dhammaato haddana say u dhihi jiray shantaa bal dhegaysa haddana waanahu kaana yucdiihim bacda alciidi likulli waaxidin miata dirhamin haddana shantaa boqol markuu afurkii u dhammeeyo bishii ramadaan saa ku dhammaato ciidda la tukado mid kastoo ayaga ka midana boqol dirham buu siin jiray imise noqon markaa shan boqol oo qof midkiiba boqol la siiyo waa meeqa shan boqol oo kun oo dirham wey shan boqol oo kun oo dirham wey yay noqonaysaa khamsumia bimacnaa shan boqol oo qof markuu siiyo qofkiiba imise noqon markaa ma konton kun ba konton kun bay noqonaysaa kiiba markii boqol la a konton kun oo dirham bay noqon waa lacag badan wey lacag aad u badan weeyaan waa cajiib wey marka shan boqol buu afurin haddana ciiddii markii la tukado mid kasta wuxuu siinayaa boqol dirham buu siinaya mid kasta boqol dirham buu siinaya wax ajiiba wey maanta mau malaynaysaa arrinkaas innagana hadda waxaan ku xadaynaynaa waa lix kun baan leenahay oo lacag kenya baa qoyska afurinaya lix kun imise udhigantaa dollar waa lixdan dollar wey markaasaa baryo ayaad nalagu dul akrin ha man fatara saa'ima ninka afuriya kan buu helayaa hiririg wadaadka wadnahaba xanuuni waa lixdan dollar baa lagaa rabaa ka war baa inaad qof afuriso ogood maslaxada adiga kugu jirtaa mar aad lagugu daalay baad le sheekho bal ana mid baan isku dayay lix kun lix kun kolkaasaad weliba waraaq baad ku qoriyo telefoona lagaa soo dabadiri lixdii kunaad ballan qaada garasow ii kaadi waa lix kun war maaba iska haysatin iyo dhib badan culays badan baaba yimid maxaa yeele meeqa telefon energy ku baxaya oo maarata qofku soo wiciyo lagugu soo celino waa dabiicat albashar wey bini aadamku markuu ay adduunye u timaado dadka masaajidka markay ku tukanayaan korka markaad ka fiiriso safku saa u taxan yahay aad bay u qurux badan yihiin intaa ha u dhaafo laakiin haddaad bini aadamka aad xagga maada ka marti waxaa weeyaan cumar bin khadaab wuxuu yidhi alrijaalu maaratay cinda dirhami wadinaari yucrafu rijaal dirham iyo dinaari lacag markay timaadaan ragga u kala bixi bu rag baa sida qalalka qalaliba markay lacag arkaan oo miirkaba ka tegay qaar waxaad arkaysaa konton shilin isku feedhi waa konton shilin ka war koobka shaaho bigayska konton shil hataa cadayska konton mu kolkaasaa laga yaaba laba nin oo muslimiin oo ahluliimaan inay ku kala akhraseegaan waa konton shilin wey waniga kol laba shah baad igaga bixin laayide konton shilin maxaa qofka waxaan macno lahayn baa lagu kala dhiman ah. cinda dirhami wadinaari yucrafu rijaal dirham iyo dinaar ammaanadu markaasay soo baxaysa qofka amiinka iyo qofkaana aamin ahayn markay adduunya timaado ayay dadku kala baxayaan qualitiga iyo qofka qiimihiisa markaasay kala baxayaan hungurigo markaasuu kala bixi markii dirham iyo dinaar iyo addunya laya lagu tacaamulo yay dadku soo kala baxayaan macaadin rabbaa macaadin noqonaya ragna waxay noqonayaan qashin bay noqonayaan waxaa la yihahdaa bini aadamka inuusan weligii kaa hor imaanan isku dhicin laba sifo ilaahay mooyaane cid kaloo samayn karta ay jirin haddii lagaa helo bini aadam weligii isku dhici maysaa muxuu yahay mar kasta uu kugu soo baxo jaagsi farta ka saar mar kasta uu ku salaamo jaagan qabsada waxna weligaaba weydiinin weligaaba wax kaan hadhihin markaad aragtina gacantaadu ha gaadho ninka miyuu ka hariman male laakiin atase ayaa samayn karaa aabbihii ku dha laba jeer haddaa wax weydiisa wuu ka hariman hooyadii indhahay kuu guduudan war su-aal badanaabay ku dhihi waa laba jeer haddaad weydiisa su-aasha ilaahay baa maaragtay qofkiisa ugu cadho haddaad ilahay baryo ilahay wuxuu jecel in badan la baryo udcuunii astajib lakum ba alla subxana watala lakin bini aadamku baryada wuu ku ilahay laakin baryada wuu kugu jeclaan marka sidaasay salafki ahaan jireen ninka lexmaad ibnu abi sulaymaan shan boqol oo qof khamsumia shan boqol oo qof marka ayuu afurin jiray ciiddii markii la gaadhana mid kasta wuxuu siin jiray boqol dirham buu siin jiray boqol dirham ayuu siin jiray dhaqaalahooda dhaqaaluhu markaasuu qiimo leh xoolo markaas haniian wey markaas xooluhu ninka haysta sidaasay ku fiican yihiin nicma almaalu lirajuli saalix baa ku nabigu alayh salaatu wasalaam maal wuxuu nimcelemaan maal baa nimcaleh rajul saalixa yuu nimcaleeh bimacnaa nin fiican markuu ilahay gacanta u geliyo laakiin markaas fasaad la aadi iyo khayr aad la aadi iyo macaasi iyo ummad lagu burburiyo iyo howlo kale ninbaa waxaa laga yaabaa masaakiin wada sakaraada intuu kala leexdo doorasho nin gelahayo oo inuu soo geliyo in kale aan war loo hayn koba soo qaadba inuu soo galo waxuu ka helin aan jirin buu ku bixin malaayiin buu siinaya ama dayn ha u siiyo ama deeq ha u siiyo ku bixinaya wax faaida oo maanta ninka hadduu doorasho intuu soo galo haddii la doono ilahuma madaxweyne laga dhigo besh faaida muxuu asagu faa'iday aakhiradaa maxaad ka faa'iday hebel doorasho maxaa soo gelin wayda miyaa lagu dhihi bal xoolahaad ku bixisay waa lagu weydiinayaa laakiin masaakiinta nihoo kaale wax si haddaa la yihahdo warkaas lix kumaan ugu talagal yaanu ku jaangoynay ifdaarka laakiin doorashada markay tahay mid socda hadduu yimaado oo doorasho reerkooda reer garas intuu shiriyo wuxuu ka qaaday boqol boqol kun buu ka ururin markaasaa la wada soxol hebel baa doorasho u taagana kaana wax diidi karana male gidi baa laga wada ururin malaayiin baa la siin markaa hadhow asaga intuu soo galo dib damba u arki mahayaanba haata waa mahadsantihi inuusan dhihin baa laga yaaba halkaa iyo baarlamaanka kusoo jeesanaya ismaba arkayaan telefoonaan waba kaa xidhanba oo waayo wix malaayiin aad siinaysa maxay tartay aakhirana xisaabteeda adiga dushaada ay tahy masaakiintii aad la garamartay habaarkooda meel cidla ku dhici mahay xuquuqda kuule jiiraankaada masaakiina kan kala saaxiibka kanaad taqaanid imisaa muslimiinta caruurtooda jaamacada iska bixin la oo in buundooyinkooda intifaacan yihiin jaamacada inay galaan oo dhakhaatiir iyo daaci iyo wax kastaba ay noqdaan ay heli lahaayeen waad lacagta aad ogolayn geeskaad oqonaysa mark ninka labaatan kun soddon kun fidiisa nin ka saasaad hadhowna markuu kii baarlamaanku ku yimaado hal milyan baad bixinaysa intaasoo milyan baad bixinaysa oo siinaysa asagoo doorasho ku kala hadleen war ninkan xoolaba uma baahne maxaad u siinaysa masikiinkan maad oo jaamacadda kaga bixis maad jaamacada ugu dirta maad waxaad ku samaysa maad wax ugu qabat taasaadna ajir ka heli addunya aakhiraad ku bulaali lahayd idan xoolaha inay meel fiican loo adeegsado ikhwati filahi bay notusinaysa ninkaa shan boqoloo qof waa furin jiray ciidda markii la gaadha min boqol buu siin jiray dirham buu siin jiray ayib taana waxaa weeyaan waa xoolahooda iyo qaabku adeegsan jireen wey xoolahooda iyo qaabku adeegsan jireen wey idan xoolaha inay way fiican u adeegsano ayayna baraysaa xoolaha haddaan meel fiican adeegsanin wallaahi wax khasaarahaad aragteen ee soomaalida ku dhacay khasaaraha kenya soomaalidu aad bay u khasaaraan afar arimood ama saddex arimoodba asal waxay u khasaarayaan soomaalidu hadda ninki milindheerka ah oad maqlaysa wuu lugaynaya waa kacay hebel eber buu noqday afar arimoodba aasaasi u ah ama saddex koo waxaa ka mida ribo ilaa man raxima rabbunaa mooyaane ribo waxaa weeyaan ama toos ha u aado ama si dadban ha usoo gasho ribo in laga baxsado wayarta waa qodobka koobaad labo ammaane xumo khaa'innimo baa badan ilaa man raxima rabbunaa mooyaane dadka kenya jooga in yaroo ilahay ma wada dhaha iyagoo dhan in yaroo ilahay unaxariista mooyaane ninka intuu aamiya waa intaan waxba soo marin wey maalinkii wax soo maro ma cafinayo ilaa in yaroo ilahay unaxariista mooyaane khaainimo midda kale saddexaad waxa la yidhaahdo sadaqa yari masaakiinta iyo fuqarada raxmadday u naxariisanayaan aad bay u yarta aad iyo aad bay u yarta ma jirta ma dhacayo laakiin way yar tahay way yar waxaa dhici karta jiiraankiisa jiraan buusan lahan walaalkii la dhashay inuu beerka dhulka ku hayaa laga yaaba oo u sakaraad yahay oo meel waardi ka haya oo maalina u qado maalina waxeelay caruurtiisiiy asaga waxbarasho aan jirin asna waxaa laga yaabaa inay corostol maarata intaasoo dhakhaatiir buu tegi waxaan iska da kaan iska da kan iska da kan oo lagu hayn maantao dhan markaasaa cuntadii o dhan laga wada xidhaya meel laga hayana male adogow waa cabsi iyo welwel iyo naf wey waxaa la wixii dufan u badan oon iska ilaalaha cunin cusbada iska yare macaanka iska yare kan yare maxaa lagugu soo reebi beriis biyo cad lagu kariyo oo waxba lagu darin baa lagu soo reebi oo xoolihii farha badnaa awe male beriis cad oo bahash yogar lagu daray intaa cun baa lagu dhihi waxbaba eber ku wuxuu leeyahay subii bada adaad ukama wa wada dabaalanhayo ordagidi oo cabsin wey waxaaso dhan waxay u dabaalanayaan waa un maaratay dhiikaran buu kugu dhaca ama sankoragu kugu dhacdaa cuntadan la fadhiya waa dherge warkaas miskiin dabaalanaya arag waxba maba muxuu dabaalan ba asaga miskiin asaga cabsida kumaba jirtaba ha baasta iyo beriis iyo ugaaley iyo bahashii la dhihi jiray muxua digir iyo hebel iyo macasaro intaa intuu isku daro isku qasu iska cuni markaasuu iska seexanba meellama xanuunaysa adigana wadnahoo dhan baa ku deg meel lakum uga cabsi laakiin cabsi waa ku haysta barasharka baliga cabira intaa ka booday haggii ka baxday war ma sidaasa malkumada ilaali male marka raxmad yari milyan dheer wey asaga noloshii wuxuu la halgamaya intaasu lacag ku bixinaya inuu jim iyo waxa baxo walaalkii hooyadii aabihii dhalana waa sakaraad ah, uma naxariisanayo see markaa dad meel aad ku gaadhi meel seed ku gaadhi markaa waa qodobka kale saddexaad ay leeyihiin qodobka afraad zakada zakada si fiican inta u bixisa waa yarta zakada inta aad si fiican u bixiyaan waa yarta aad iyo aad u yarta si to si fiican oo hufan qodobka kale kusoo xiga mucaamalaadkooda beeca hishi baa u badan in yaroo ilah naxariiso waa ishi iyo waxaa weeyaan khaainnima ku badan marka intaasoo arrimoodaa isbiirsaday ganacsigu markuu intaa uu noqdo oo khaa'innimo iyo ribo iyo raxmad yari iyo zakadii oona si fiican loo bixin iyo qish markii intaa iskugu timaado ganacsi waxaa weyaan goorma xaggeed gaadhi meel ma gaadhaysa markaa meel ma gaadhaysa haddaad maqli qodob kalena dayn waxa la yihahda ha qodobka kale ugu darayna dayn wey waa wada madiiniin gidigood in yaroo ilah naxariisma gid waxaad maqlaysa ina xoolaliha umalaynaysa waxaa weye ilahay maka hadday soo wada kacaan kambaniyaasha hal nina wax kusoo hadhin male nin kasta inbaa waa madiiniin wey s aqlabkooda waa madiiniin wey gidi ninkan iska socda xoolihiis haddii la xisaab waxba inuu soo hadhin baa laga yaabaa kambaniga baa intaa kule oo kaakala intaa kule oo garas baa intaa kule oo xoday baa intaa kule waxba ma laha wuu iska dhex socdaa nin maalqabeenun u eegiyo bidhaanta suurada iyo muuqaalka inuu xoolo leeyahay baad moodi laakiin xaqiiqada xoolihiis haddii dib loo xisaab waxba ma lahaba inta lagu leeyahay baa ka badan intuu leeyahayba waxaa laga yaabaa laba milyan oo dollar inay hantidiis haddii la xisaabanayo inayba boqol ayna gaadhin baba dhici kartaba oo wax yar bay wixisiiyaan idan dayntuna khatar wey marba hadduu qofku madiin noqdana khaa'innimana ma seegayo beenna ma seegayo marba haddaad madiin noqoti labadaa sifo haalib way noqonaysaa khaa'in iyo maaragtay iyo ammaano xumo been been iyo ammaan xumaa kugu darma oo qofka been u sheegi wargoorma haddaan soo socdaa intaa inta ka soo baxday wax soo socdana mala hadogo intaa haddaan imanaya berri baan kula jooga berri dambe ka baxda waxbaa soo degahaya wax soo degahayana male marka been iyo khaainimo marka qofka daynta ka badato idan ikhwati filah marka waxyaabaha aanu ku kala duwannahay waa qaybtaas wey intaa haddaan ka gudbo qaybta kale salafku fudayl binu ciyaad raxmatullaahi caleyh ninka caabidka ahaa boqol sideetan iyo toddobadii buu dhintay caabidulxaramayn loo bixiyey isaga cabdullahi binu maartay inkastoo sanadkooda wax laga sheego cabdullahi binu maargi asagaa isdhaafsaday bay dhahaan maartay shicir marka wuxuu le waa yaa caabid alxaramayni absartana lacalimta anaka bilcibaadati talcabu ninkii cabdullahi binu maarg ku yidhi bu ah wuxuu leeyahay isagoo la hadlahaya dadka wuxuu leeyahay idaa lam taqdir calaa qiyaami alleyli wa siyaami nahaar haddaada karin inaad habeenkiina istaagtay maalinkiina aad soontihi haddaada karin ood awood ahaad u yeelan weydi oobad kari weydi faclam anaka maxruum baa nin la xirmaaniyey baa mukabalun baa kabaladka wuxuu ku leeyahy marka khadiicatku nin ay gardaduubtay khadiicadiisi iyo dembigiisi baa qiyaamkii iyo ramadaankiiba haddaad kari weyday nin macaasidu ka qaalib noqotay oo meel ku xidhatay baa tahay maxruum baa nin maxruum oo khayr laga xirmaaniyey oo macaasidu ay xidhxidhatay oo geeda ku xidhatay baa ta gacmihii lugahaaba ay ka xidhay mukabal waa qofka dib intii dibjilo loo xidho luga iyo gacmo laga xidho maaratay saa loo xidho kaasaa la yihahda mukabal baa tahay yaani gafkiisi iyo khadiadiisu iyo macaasidiisu inay xidhxidhay oo meel ku xidhatay baa tahay waana saadibmaaleenay waxa qiyaamka noo diidi ramadaankana noo diidahay waa macaasida wey nafti baan ogolayn macaasidan ku jira wey leanna dembigu wuxuu xirmaan sabab u noqonaya in khayrka laga hor istaago oon lagu waafajinin buu sabab u noqonaya idan markaa idaa lam taqdir calaa qiyaami leyli wa siyaami nahaar faclam anaka maxruum mukabalun kabaladka wuxuu yihi khadiicatukaa gaar ku saart yaa maaratay saa ku xidhxidhay intaa haddaan kaga baxo waxaanu kasoo sheekaynay salafkii qabla ramadaan qaabka u diyaargaroobi jireen iyo siday ahaan jireen bulshaweyntooda ramadaan markii la gaadho qaabkii qur-aanka iyo cibaadadooda iftaarka qaabkay u samayn jireen waxaanu gelaynaa oo soo qaadanayna hal qiso oo hadda ka hore laga yaaba inaan idinka sheekeeyey ramadaan iyo khayru ramadaan salafku maxaa yeelay rabu ramadaan waa rabu shawaal wey waa rabu shacbaan wey waa rabu rajab wey yani ramadaanka rabbigaa caabudaysay shacbaanna rabbigii wey waa rabbigaa shacbaan wey inaad caabudi buu kaa rabaa shawaal inaad caabudi buu kaa rabaa inaad ramadaaniyiin bes aan noqono laa takunuu ramadaaniyiin ba la ha ahaanina ramadaan bes kuwa kunuu rabbaaniyiin ba la kuwa rabbaaniyiina noqdo rabbi ilahi subxana wataala inaad ramadaanka keliya boorka iska jafti way ficantaha boorka iska jafti laakiin ramadaan keliya markuu ramadaanka dhamaa bes aad tiraahdi bartaadii aad ku noqotay wax saxa ma salafku ahaan jirin ramadaan iyo hayru ramadaanba way wadi jireen cibaadadoodu ma kala istaagi jir ramadaanna khamiis iyo ithniin iyo ayaamulbiid iyo caashura taasuca iyo caashura iyo maaragtay yom carafi waxaaso dhan bay soomi jireen balka halka qisadan dhegaysta qisat ljaariya wey laysa bibaciidin cankum baan aan kusoo ciwaan oga dhigay jaariyadaa waxay ahayd gabadh addoon ayay ahayd reer fiican oo cibaado badan baa lahaan jira oo la joogi jirta reer waxay ahaayeen reer dhan oo qoys waxay ahaayeen ramadaan hadduu yimaado iyo hadduusan ramadaan imaninba ayagu ramadaan ay ku jiraan itniin khamiis ayaamulbiid yani bil kasta saddexda ayaa maalmood dayxu wen yahay saddex iy toban afariy toban shan iyo tobanka caashura taasuca maalinka la yihahdo carafa wahaakada soonkooda uu noocaa yahay joogtaaba ibay kusoo dhexbarbaartay reerkaasaa la ahaan jiray maalinka dambe suuqaa la keenay fashtaraa qowmun min asl qowmun min aslba marka ayaa gabadhaa iibsaday reerbaa reer kalea ka gatay reerkii kalee ka gatay bay xoogaa la joogtay show ramadaan oon la gaadhin bay gateen ramadaankii markuu soo dhowaaday falamaa qaruba shahru ramadaan bishii ramadaan markay soo dhowaatay ra'atun gabadhiiba waxay aragtay yatahaya'uuna lahu wayastaciduuna maaragtay bilacimati waayriha markuu ramadaankii soo dhawaada bay reerkii waxay ku aragtay diyaargarow ay diyaargaroobhayaan cunto iyo hebel iyo kangad iyo saa inagu maanta samayno wey bisha ramadaan baa ugu kharash badan soo maogdiine debel inti bilaha kale la isticmaali jiray badideedba ka badan baa la bisha ramadaan baa ugu kharash badan bish waxay arkeen ramadaankiis waxay arkeen ramadaankii oo soo gelayay reerkii gad dambee gatay oo cunto badan iyo hebel iyo kan iyo waxaan diyaar garow fa sa'alatum way weydiisay ti la yaabtay bay weydiisay waxay tihi maa lakum war maxaa idinku dhacay waxaan faraha badan eed iibinaysaan iyo waxaan cuntadan faraha badan ee bakhaaraha iyo guriga laga soo badinay maxay ahayd markaas waxay dhaheen natahaya lisiyaami ramadaan ramadaan soonkiisaan u diyaargaroobaynaa bay dhehen waxaanu cuntay waxaan waxaan u diyaargaraysanay ramadaanka soonkiisa markaase faqaalad waxay ku tiri wa antum laa tasuumuuna ilaa ramadaan oo idinku ramadaan mooyaan wax kale maba soontaan miya ma ramadaan baa soontaan un bay ku tiri maa tasuumuuna antum laa tasuumuuna ilaa ramadaan markaase waxay tiri wallaahi laqad ji'tu bay tiri min cindi qawmin asanatu cindahum kulaha ramadaan laa xaajata lii fiikum bayt ruduunii ilayhim uma rujicat ama rajacat ilaa sayidiha alula alwal waxay tidhi ma ramadaan maya wax kale idinkuma soontaan rabbi baan ku dhaartaye waxaan ka imid bay tiri reerka laiga keenay ee soo iibiyey waxaan ka imid bay tiri qowm sanada oo dhan agtooda ay ramadaan tahay sanadka dhan ramadaan bay u tahay dadkaas aanu soo dhaqmay tiri o joogi tiri qowm baan ka imid bay tiri agtooda ay sanadkao dhan ramadaan ahaa wax baahi ah anigu inaan idinla sii joogo oon addoon idiin ahaado uma baahni bay tiri aniga igu celiya ninkaad iga soo gadeen reerkaa ligu celiyey ma meel marnaba ma ogoli waa addoon hadda ogow yani waxay fiirisay reerkii la joogtay siday ahaayeen ilana waxaa la qofka fiican cidda uu gacanta ku hayaana sabab uu hagaajin gabadhii addoonteeda u khidmayn jirtay reerkaas ee ay lahaayeen salaaxa reerkii iyo cibaadadoodiiba iyadana qof fiican bahayd way ku dhisantay leela saaxiibka fiican waxa weeyaan waxbaad ka faa'idaysa reerkii dambe loo keenayba waxay aragtay hoosu dhac waxay tiri idinku ramadaan bes miyaa soontaan wallaahi anu waxaan ka imid reer sanadka oo dhan ramadaan uu ka yahay agtooda saa darteed uma baahni inaa idinka idinla joogi tir inaa idinla jooga khasaare weeyaan halii celiyi tir meeshaan ka imid markaasa waxaa loo celi sayidkii hore ininka hore ee lahaa ayaa ayaa maaratay yay ku noqotay oo ay tirniyow kol labaad aan adoonnimo ku jira ha iibinin iyo celi adiga aan kula joogo bal u fiirsa ramadaan iyo kayru ramadaan saasay ahaayeen taaur ay isaga gabadhaa ugu taaurtay bal u fiirso labadii reer mustawahooda isu fiirisay innagana maanta waxaa weya sidaa maa markuu ramadaan soo dhow yahay kharash oo dhan iyo wax oo dhan baa la uruurin lagadi waxaa la gabdhaheenu bisha ramadaan bay ugu maarata ugu tacabadan yihin gabadhi waxaa la bisha ramadaan inay wax badan ay qur-aanka la iska akhristo xoogaha yar afurka la sameeyo fudud hal saa waxaan ka badnaynba inay wax yar oo afurkii wixii la sameeyo iska khafiifaba laakiin say u istaagaan duhurkii maxaa sambuusaa maxaa hiririga maxaa bajiyaa maxaa afargeeslaa maxaa qodaxlaa maxaa mallaya maantoo dhan si noocyo loo dubin waxaa la yidhahdaa adoo gaajaysan lama soo adeegto gabadhi way sooman tahay gaajay dareemaysaa iyadu dadka kale u khidmaynaysana way sooman yihiin waxa iyadu dareemaysa ayaguna dareemhayaan saa darteed ma miisaami kartid naftaada wax ay cuni karto tabartaada ma miisaami kartid markaad gaajisanta maqaaxyaha markaad ka cuntaynaysaan waxaad dhihaysaa haaf beriisa iyo cad hiliba iyo galaas caano geelay war hadda wax arladay ka baday ah horta bal inyar inyar cuno bal horta midkan dhammayso aad aragtid marka ku kale inaad u baahanta waxaad la khidaabaysaa naftaadaad la khidaabaysaa ha dhowna wixii marka la keeno ishaad ka dhig cuni kartiba saa darteed waxay dhahaan ibnu uthaymiin waxaa ma aqlan ragga culama waxay dhihi jireen adigoo gaajaysan ha soo adeeganin subermarketka adagoo gaajaysan oo sooman haddaad tiraad bal afur baad samaysane kaalay ka soo adeeg kana soo qab waan u baahnay kana soo qab waan u baahnay kan soo qab waan u baahnay hadhow markaad guriga keentid hal shay nuskii baad cuni wax hadda uga odlayd waxaan lacagtaad hadhow marin baad layd maxaa yeelay dareenka kugu jiraad la khidaabaysaa waxaan hortaada yaalla maba aragtiba ma qiimayn kartid intay tabartaadu dhanta ee xanuunka ama dareenka gaajadaad la khidaabaysaa markaasaad dhihi baa kan waad u baahanta cabitaan cuntadan waa kan hadhow markaad meeshay keenti waxbaba sambuuse jabkiibaa kugu filan war waxaan o dhan haddaan soo gaday muxuu aha idan gabadhi maanto dhan waxay karin kana waa bajiya waa loo baahanya sambuuse waa loo baahanya bahalkan waa loo baahanya kan waa say u leedahay ayay arladii ka soo badan hadhow afarti qof meesha timidba waa sambuusihii horeba dhaafi waayeen hadhow waxay maxaad cuntada u cuni waayeen waa maxay cunayn ma awrba ma geelba maroodinba dadka waxaad keentay wax wuxuu ahaa qabaa'il dhan inay cunaan loogu talagale markaas afar qofoo kolka horeba sakaraasanaayeenoo baraag barashar iyo waxaa iska ilaaliya la yidhi baa marka ayaad u keentay maxay cunayaan oo maarata iyagiiba lafooda u cabsanaya markaas afar xaba indhaafi karinba marka waxaan ka wada waxaa la rabaa gabdhuhu inay afurka fudaydiyaan wax yar oo afurka adoo gaajaysaan caloosh xoogaa gaajadiina galaas biyo iyo timirtaadii iyo xoogaa sambuusahaadii aad cunto fudud sharaab hal galaasoo liin aad cabtay saraawiixda waxaad u tukanaysaa si aad u qiimo badan baad u tukanaysa markaad noqoteen haddana aad galaas kale cabto kifaaya wey laakiin wax culays badan haddaad cunteen dhow tarawix ma tukan karta liinta oo kale caafimaad ahaan waa laga yaba inaad aragteen riboodyaha laga qoray liinta maasha la yihahdo liinbambeelada intaasoo wax dadkan cayilka maarata la rafaasan cayilka way jari baa layidhi dhiigga wareegiisa aad bay u badisaa baa layii oo hagaajisa saafiyeynaysaa baa layii beerka way dhaqi baa layidhi waxay siin baali intaasoo britiin oo maaratay fitaminana way keentaabal aad bay u fiican tahay oga sheekeeyaan marka jiro oo dhanna waxay ka timaadaa dheragta soo ma ogsoonidiina jiro oo dhan aqlabkeeda waxay ka timaadaa dheragtay ka timaadaa inta lacagta dhaqaalo lagu bixiyo la dagaalanka hilib laiska dejinayo ayaa ka badan inta lagu gadanaya meel kasta waxaad aragteen jiin baa ka furan oo hebel baa ka furan oo meelo waxaa jirtaba reer yurub iyo reer galbeedka xaydha bah lizer oo dadka xaydha lagaga soo guro qof dhan baa waxa lagu leeya shan boqoloo kiilo wey sakaraad wey ma neefsan karo meel baa jira loogu talagaloo la geyn lizer baa intii saa loo jirkiisa loo geliyey buu maartay sidii ma garan bahalkii la dhihi jiray isha bahalka barkimaha la geliy muxuu ah suufka sidii suufka oo kalea lasoo ururin markaasaa usoo tuuri wax baruriyood la yaabis baa laga soo daadin intaasoo kiilo oo baruura ah laga soo daadin markaasaa dib loo toltoli intaasoo faad baa laga keenay qofka laga soo saaray baa lagu leeyahy marka waxaasoo dhan waa caafimaad daro wey caafimaad daro weeyaan marka ikhwati filaahi marka bisha ramadaan dhaqaalaheena inuu yaraado biilkaad bixin jirta boqol kun hadduu ahaa haaf ka dhig konton kun ka dhig kontonka kalena sadaqayso kontonka kun biilkaada ahaado konton kalena sadaqa u bixi laakiin boqol kun hadduu aha boqol iyo konton aad ka dhigaysa dhebel bil ramadaan way soo kordhi baa lagu biilka gabdhihuna dhaqan bisaa kan in yaro ilahi unaxariista mooyaan waa bil ramadaana soo kordhi baa lagu leehay biilka baa laga yaba inay dhahaan waantaas kan baa loo baahanya kan baa loo bahanya geed kanba war waxaaso dhan looma baahna bishan waxaa la rabaa bilcibaad wey bil cunta maa bilcibaad wey masalada kalen u gudbahay waxaa weeye bisha ramadaan waa cilaaj wey cilaaj rabbaaniya wey xaqiiqatan intaasoo shay bay daweysaa bisha ramadaan kow waxaa ka mid a dadka asxaabu balwada ee balwada lagu ibtileeyey ama qaad bay cunaan ama sigaar bay cabbaan ama khamri buu cunaa ama turub buu ciyaaraa ama wax yani balwada bianwa biikhtilaaf anwaaciha bishaa ramadaan hadduu intuu isqabto uu soddon beri uusa u dhowaanin khamri uusa cabin qaad uusa cunin sigaar uusa cabin soddon beri haddii u dhammaata dhiiggiisa waa isbedeli leanna shaygan maaratay ah balwada mukhadarka dhiiggiisa ayaa la qabatimay soddon beri markuusa taabanin dhiiggii waa isbedelhaya isbedel baa ku dhici cuntadan kale cunhayay dhiig cusuboona mukadarkii aan shaqo ku ayaa jirkii soo gelaya waa iloobahaya marka waa dawo wey soddon beri markay u dhammaato banaanku ka jooga kuma noqon karo hadduuse ku noq inuu dib u bilaabo mooyaan wuu ka sabri karaa adhabtidii wuxuu ku noqday mudminkii maaha wuu ka caafimaadhaya waa waxyaabahay haddaad cilaajiyaan talyaaniga meela waxaa jirta la geeyo qofka daraakiska laga kari waayo ama khamriga ku xeeldheeraada meela waxaa jirta inti lagey dhiigga laga saari dhiigga oo dhan dhiigga khamriga ka samaysmay ama daraakiska ka samaysmay gebigiisa waa laga shubi dhiigga si u dhan yahay waa laga shubaya dhiig kaleo cusub oona lahayn waxaas aan trakiska lahayn baa lagu shubay qofka bas markaas ma imanaysa maskaxdii iyo wixii soo qaban jiray oo doonitaanka ma yeelanayo leanno dhiig frashon wixii lahayn baa lagu shubay qofka idan ramadaanku ma baahnid inaa halkaa u kacdo ramadaankii baa ku dawaynayaba soddon beri baada qaadna cunin waxba aada cunin sigaar aada cabin waabaad ku dhamaatay baad lixdan soddon maalmood iyo soddonkooda habeen lixdan beri ilowda waad ilowday bahalka laakiin dhibka jira wuxu hi maantao dhan buu soomanaan saadu u afuri sigaar buu ka bilaabi haddana qaadkiibuu ku xujisin oomadn waxbaadaysa maanta o dhan baad qoraxda fiirinaysa waxba ma ahayn markaa taas daacad midaamo marka waa cilaaj rabbaaniya xaqiiqatan haddii siday ta loo qaato waa cilaaj rabbaaniya sida maxaa kale oo labaad shahwada wuu daweeyaa waxaa loo leehay nabigu uu yidhi calayh isalaatu wasalaam guursada dhalinyara haddaad tihi ninkii guur karinow marka maaragtay fa caleyhi bisawm faina lahu wijaa ma dhufaannimu noqonaya iyo shahwo jabis waxay leeyihiin caafimaadkan cusub iyo waxay sameeyeen hataa ibnu taymiya qaar baa ka soo naqliyo qofku markuu gaajoodo oo gaajo ay qabato dhiiggiisa dowraanku uu samaynaya ee xawliga u socon jira uu yaraan uu soo naaqis kulamaa dhiiggaadu socodkiisa uu soo naaqisana dacfi baa kuu dhici shahwadaadu way jabi shaydaankuna wuu daciifi nafta waad ka xoog badin kartaa markaa waad celin kartaa laakiin kulamaa dhiiggaadu xawligu u soconayo uu xoog bato shaydaankuna xoog buu yeelanayaa adigana nafta celiskeeda way kugu adkaanaysaa idan soonkii gaajuu keenayaa dhiiggii dowraanki oradkuu samaynayay baa yaraan shaydaankii taiirkiisii baa yaraan shahwadaadii baa yaraan idan markaa uma baahnidba wax ku kaxaynba maleh waa cilaaj rabbaaniya ah weyaano ilahi subxana watacala ugu talagala wey marka laakiin hadde inagii baana ka faa'idaysanaynin oo maaragtay aad aad u yarta waxaan kusoo gabagabaynhayaa waan waktigii baa la gaadhee ramadaanka waxaa loo bahan yahay qofka muslimka arrimahaas awalan toobadkeen macaasidii dunuubtaan ku jirray mid yar ha aada mid weyna inaan ka toobadkeenno labo waxaa loo baahan yahay inaad maaratay qur-aanka akhriska aan badinno dikriga aanu badinno saddex ducada ilaahay subxana wa tacala inuu ilaahay ramadaankan knaga aqbalo inaan ilahay in badan bari maxaa yeele cibaadadaan samayna in la aqbalin ka waramayn inaan ilaahay barino afar waxaa kaloo loo bahan yahay sadaqo inaan sadaqada badinno masaakiinta iyo jeelalsha iyo meelaha iyo dadka dacafada iyo qaraabadaada meel kale baa u kaceen dadka ehelkaada ee qaraabada ah ramadaanka ogow xaalkooda afurkooda iyo dharkooda iyo intaad ka gaari karti ku bixi leanna qaraabada waxa la siiyo silaturaxim iyo sadaqay kuu noqonaysa waa dhabal wey qaraab xidhiidhna way kuu noqon sadaqana way kuu noqonaysaa idan qaraabadaadii baada ka bixi karinba inay arrimahaasoo dhan ku dadaala tasfiyat lquluub quluubta in la saafigaraya oo xiqdiga iyo xasadka iyo waxaa hirig ku dhex jira iyo waxaa dad maalis aadadna dadka iska cafidi adigana aad tiraad iyo cafiya aad tiraad qalbigaada uu saafi noqdo qalbigaada uu dahiraado towbadii xuquuq bini aadam hadday ahayd aad iska celisi hadday xuquuq ilaahay ahaydna aada dib damba ugu noqonin sida aad u toobad keenti qur-aan akhriskii adkaartii ducadii sadaqadii waxyaabahaasoo dhan hadduu qofku sameeyo insha allahu tabarak watacala ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu ilahay subxana wa tacala naga aqbalo intaasaan kusoo gabagabayna allah subxana wa tala waxaan weydiisanaynaa biasma xusna wasifaat alculaa inuu naga dhigo kuwa ducadooda la aqbalo ramadaan inuu ilahi subxana wa tacala na gaadhsiiyo kuwa ka faaidaysana ilahi subxana wa uu naga dhigo allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaila baila warzuqna ijtinaabah allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wfi alaakhirati xasanata waqina cadaab annar hada w sal allahu ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin wasalamu alaykum wraxat lla barkatu jazakum allah hayr